alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وsaxbihi أجmaعin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abu ciisa mxamed ibn ciisa ibn sawrة الtirmidi raximah اllah baabu ma jaa fi tukaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku saabsan yahay ma jaa-a wixii ku yimid ee ku soo arooray fi tukaati rasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam dangiigsigiisi iyo tiirsigiisi ay maa yatakaw calayhi wuxuu nabiga ku tiirsan jiray min wisaadatin aw makhadda barkinta iyo waxa la midka ee ah uu nabiga ku tiirsan jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa laga hadlaya ama dhanka midigta ha u tiirsado ama xagga biixda macnaheeduna waxaa weeyaan qofku hadduu daalo waxaa u bannaan inuu istiraaxo qaato nasto qaababka lagu nastana waxaa ka mid a in la tiirsado wax la jiqilaysto wax lagu dangiigsado arrimahaasna nabigeena sala allahu alayh wasalam waa sameeyey marka haddaad aragto qof dangiigsan ama wax ku tiirsan wax maxduur ah oo dhibaa lamuna imaanine waa arrin u bannaan waxayna ka mid tahay sifaatkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu la yimid ayay ka mid tahay in calacolo loo saaxdo lama ogolo gacanta bidixda in intii lagu tiirsado gacanta bidixda ah halkaas halkeeda ah gadaal intii la mariyo in saa loogu tiirsadana ayagana nahyi gaara ah ku soo arooray gacanta bidixda ah in gadaal intii laiska mariyo saa loo tiirsado waxooga calooshisaa loo yartaagana nahyi gaara ah ku soo arooro jilsat lmaqbuubi calayhim uu nabiga ku tilmaamay alayh salaam waa fadhi aan loo baahnayn oo wanaagsanayn oo dadka eh, aan wanaagsanayn ay sameeyaan ee kibirka iyo waxaasi lagu tuhmayo ama leh laakiin wixii tiirsia ama aad dhibtay ama aad wax ku tiirsatay midax iyo midig waxay ahaataba barkin iyo waxaasoo kale dhib ma lahaa qaala xadaanaa cabaas bnu muxamed اduuri albagdaadi qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur alkawsaj can <clears throat> israa'iil ibnu yunas bin abi isxaaq aلsabeyci can simaak ibni xarbin can jaabir ibni samurata radia allahu canh qaala jaabir wuxuu yidhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay mutaki'an xaal uu dangiigsan yahay calaa wisaadati barkin calaa yasaarihi dhankiisa bidixda ah oo tiirsigaas barkinta bannaan iyo bidix iyo midig midkay tahayba waxba dhima laha bidixdiisaasuu markaa maalintaasi ku arkay saxaabigan isagoo u jiifa riwaayadaa waa imaan doontaa tirmidi wuxuu dhihi doonaa waa waxaa la yimid uun isxaaq bnu mansuur ayuu ku dhihi doonaa ruwaadda kale laguma hayo isagoo arrintaa ka tilmaamaya ama u jeeda inay tahay riwaaya shaada aan arki doonaa qaala xadaanaa xumayd ibnu mascada qaala xadaanaa bishr bn mufadl qaala xadaana اljurayriyu saciid ibn abi saciid اljurayri can cabdiraxmaan bn abi bakrata can abihi nufeec ibn xaari radi allahu canhu abi bakra qaala wuxuu yihi saxaabigaa jaliilka ah qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi alaa uxadiukum miyaana inii sheegaynin biakbari اlkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwooda usii waaweyn kabaa'irtii oo waaweyn ayaa haddana akbar sii leh akbarulkabaa'ir dunuubta kabaa'irta ee lagu naargalo ama lacanad lagu mutaysto ama ay ka ratibato axkaam xuduudi oo kale ah kabaa'irta waaweyn dunuubta sakaa'ir iyo kabaa'ir bay u qaybsantaa <clears throat> wixii saqaa'irah haddaad kabaa'irta iska ilaaliso istakfirullah baa kugu filan iyo salaad tukasho in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii laakiin kabaa'iraku qof uu ku dhaco toobad nasuuxaa la rabaa waa dembi weyn oo qofka asaga ah naftiisi ay ku dhacday oo ama shahwo ay ku riixday ama shubho ay ku riixday marka waxaa la rabaa dareenkaasi dembigaa weyn ee jirkiisa wada galay dareenkiisii hadday tahay wuxuu macaansanayo oo macsiya iyo hadday tahay wax shubahaad shubahaadaho qalbi iyo qaalaba ka degay waxay u baahan tahay toobad nasuuxo ah oo qofka uu intuu ka murgo xumaantii ka nidaamoodo ka qoomameeyo ka ilmeeyo la murgo deen asaga oo xumaantii meesha ay gaadhay oo dhanba murugtina ay gaadho saa marka naftiisa uu tuujiyo xanuunka uu gaadhsiiyo oo uu waxii shahawaad ahay uu macaansanayay meesheedii walbahaariya murug ay tiimbato markaasuu deena ilaahay barya oo istakfirullah leh oo laga aqbali istakfirullah marka dembi meeshaa gaaray keligeed kuguma fillaanaysa toobad baad raacinaysaa akbaru lkabaa'ir baa la dhahaa way fara badan yihiin culummada qaar baaba kutub ka liifay addahabi raximah llah kitaabu leh alkabaa'ir la yidhaahdo dunuubta waaweyne layskaga digaayo kuwa usii waaweyn maynay inii sheegaa buu nabigu alayh salaam yidhi usluubkaasi waa usluub xakiim ah oo nabiga calayhi salaam tacliimtiisa iyo tawjiihiisa qiimaha badan iyo sida uu u yaqaanay rasuulka sida dadka loo baraarujiyo maskaxdoodana loo soo jeediyo ayuu aada u yaqaanay rasuulka calayhi salaam dadka iska fadhiya haddaad shay macluumo ah oo faa'iidaha u sheegto in badan baaba maqanba in badan baa meel kale jira oo netwarka ka ka baxsan laakiin haddaad su-aal dhex dhigto su-aashaasaa nin walba dhagaha uu taagi qalbiga qaaliba wuu kusoo soo waa lagu soo jeedsani markaasaad dee aad u dhiibaysaa alaa uxadiukum yaana idiin sheegaynin biakbari lkabaa'ir war dunuubta waa weyn midda kale haddii qof walba oo muslimahoo dembiga weyn la yidhaahdo makuu sheega waa cabsanaya waa dareemaya qaaluu waxay dhaheen saxaabadii balaa yaa rasuul allah ha noo sheeg qaala nabigu wuxuu yidhi alshraaku billaah ilaahay oo loo sharig yeelo oo xaqii uu lahaa makhluuqa wax laga siiyo allihii khaaliqahay koonka abuuray xuquuqduu addoonka ku lahaayoo cibaado leh sifaadkiisa ilaahay in loo qiro laheyd in loo qiro maamulka uu ilaahay maamulo rububiyada ah oo makhluuqa wax laga siiyo yaa alishraak bilah la waa acdamu dunuub wa akbariha waxaana weliba yihiin acdamu ulmi ulmiga ugu weyn wey ina shirka la ulmun cadiim buu ilahay leey dambigaasa ugu wax dembi oo la galo qofka ku dhintana ilahay uga dhaafi maayo naar buu galayaa wa xuquuqu lwaalidayn labada waalidoo caasi lagu noqdo nooc kasta oo isaaa iyo xumayn waalid la xumeeyaha soo geli caaqnimada nooc kasta ama ficil ah ama qowl ah ama xaal ah hadba xumaan wuxuu waalidka uu xumaysto oo la qaabisho ayaa waxaa la yidhahdaa caasinimo iyo xuquuqulwaalidayn shirkigii baa lagu xujisiiyey marka laga hadlaayo iijaabka iyo marka laga hadlaayo saalibka labadaba waa laisku xujisiiyaa haddii lagu amraayo shirkiga midkiis oo tawxiid ah wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayka saas iskula socdaan alshraaku billahi wacuquuq lwaalidayn labada waalidoo caasi lagu noqdo waa shay caqlan wa dabcan aada u foolxun weeyaan qofkii ixsaan iyo samafal kuu galay adduunkana sababta kugu ahaa ixsaanun buu kaa mudan yahay iyo wanaage inaad xumaan ugu jawaabto oo ugu abaalguddo sax maaha qaala wuxuu yidhi saxaabigu wa jalasa uu fadhiistay rasuulullah nabiga calayhi salaam wa kaana wuxuu ahaa mutakiyan midkii dangiiga markii hore waa dangiigaye intuu fadhiistay buu qaala yidhi wa shahaadatu zuuri makhraatiga beenta ah aw qowlu zuuri warka beenta ah yaa kabaa'irta waaweyn ka mida ah buu nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas intaa labada hore u lahaa waa dengiiga rasuulka calayh salaam marka dangiigu xataa dadka dhexdooda haddaad dangiigto waxba dhib ma laha ceebna ma aha wax dembi aana kuwaada dhicin markaasuu nabiga calayh salaam soo fadhiistay oo hadalka washahaadatu zuur wa qowl zuur ku celceliyey ku celceliyey maxaa yeelay shirkiga iyo waalidoo lagu caasi noqdo labadaba dadku aad bay oga fog yihiin muslimiinta ah intooda badan laakiin waxay fududaystaan waxaa weeyaan warka beenta ahee qiilowaqaalada waxaasaa la yidhi iyo waxaan jirinoo la sheego la baafiyo iyo warar aan jirin oo suuqa la geliyo iyo makhraati beenaho qof loo galo waxaas dadku way ku badan yihiin wax fudud bayna u arkaan saas darteed buu nabigu adkeeyey ku celceliyey suu u tusay inay tahay dembi aan kuwa kale wax weyn ka sii sokaynin qaala wuxuu yidhi famaa zaala rasuulullah nabiga kama zuulin calayhi salaam yaquuluha inuu eraygaa ku celcelinaayo alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur makhraati beenanaha iyo warka beenta dunuubta waaweyn weeye xataa qulnaa ilaahan ka dhahno laitahu sakata alla mu iska aamuso alla mu aamusa waa daalay saxaabadii u naxday saxaabadii baa u naxdayoo way u walbahaareen nabiga hadalka uu ku celceliyey in badan markaasay dhegna intaw sakata marka shaahidka waxaa weeyaan waa mutakia inuu nabiga dangiigsan jiray sala allah aleh wasalam intaasoo xadiidka maaratay u keenay musanifka raximah allahu tacaala waa dangiigay ah. marka adoo cilmi sheegaayo xataa inaad fadhi ku sheegto cilmiga ama aad dangiig jiif ku sheegto ama istaaga ku sheegto intaba waxba dhima laha ah. qala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qala xadaana shariik ibn cabdillaah can caliy bn اlaqmar can abi juxayfata wahb bn cabdillaahi suwaay radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu yihi amaa ana anigu falaa aakulu cunto cuni mahayo muttakian xaala dangiigo anoo dangiigo cunto cuni mahayo nabiga alayh salaatu wasalaam oo itikaha culimada markay ka hadlayaan dhowr macnoba way geliyaan in qofku uu dhinacdhinac u jiifo ama jiqilaysto sida u naqaano ama maahee murabac inuu fadhiisto afirgees u fadhiisto markuu cuntada cunaayo inuu maaragtay wax cuskado oo waxsaa u haysto oo isga kala bixiyo saddexdaa xaalaba waa loo isticmaalaa saddexdaa midkay noqotaba cuntada markii la cunaayo hay-ada hore oo ah adoo dhinacdhinac u jiifa inaad cunto cunto tudiru ljisma walbadana jirkay dhibaysaa cuntadan qaabkeedi iyo sayrkeedi iyo say ku socotay dabiicigeed yay ka leexin adoo dhinac wajiba ku saxan cuntadii cuntadii dhinacdhinac bay marka kaa eh, noqonaysaa sidii loo baana ma ma noqonayso xanuun bay keeniya jiro <clears throat> inaad asaa u fadhiisato tarbiica ama aad wax cuskato markaad cunayso ood caloosha kala bixisana <clears throat> iyaduna waa heya qofkii raba cuntadi inu aad u badsado marka cuntadiibaa aad kugu baxay sooconayso cuntada in aad loo badsado oo naafsigii iyo cabitaankii meeshooda aad cunto ka badiso ayaduna ma fiicna ma fiicna oo amraadda iyo cudurrada intooda badan waxay ka dhashaan waxa qofka uu cunaayo un ayay ka dhashaan inuu marka uu qiyaasi waayo oo isku maarata dheelitiri waayo ayaa keena waa kii nabiga alay slam dhihi jiray bini aadamka waxaa ku filan wax yalo uu naftiisa ku celiyo luqma ah haddiise aan la karaynin inuu dherga mooyeene bal ha qaybiyo ah, uluun cuntadiisa haka dhigo uluun haka dhigo neefsigiisa uluun sharaabka haka dhigo saddex u qaybiyo marka saddexda xaalaba waa lagu tilmaama mutaki alimaam alkhadaabi riyaad saalixiinka waa ka fasira isaga nooca kale ay ah in wax wida iyo gogol lagu fadhiisto kor kuu qaadayo caloosha ay fidsan tahay marka kaheyat almukir liakli acaam qof cuntada inuu cunidiis aad u badsan rabo oo kale ayuu ku tilmaamay qaala xadaana moxamed ibnu bashaar bin dar qaala xadaana cabdاraxmaan bnu mahdi qaala xadaana sufyaan athawri can cali bn mr qaala samictu abaa juxayfaan maqlay wahb bnu cabdilaahi baa la dhahaa mashhuurun bikunyatihi kunyadaasuu mashhuur ku yahay abu juxayfa abu juxayf magaciisa inaad aragto waa yar tahay wahb binu cabdilaahi baa la dhahaa suwaayi yaquul asagoo le qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi laa aakulu cuni mahayo anigu mutakian xaalaan dangiigo ama mutakian xaalaan ahay muctamidan calaa widaa gogol iyo wax saasoo kale anoo cuskanaya ama wax maaragtay cuskan marka si cuntada qofka inuu badsada ah ama maahe qalooc ah oo dhibaataba u keena ku saxan kara cuntadu ay si qaldan u mari karto labadaba waa loo diiday labada labada sababood baa loo diiday marka sida qof degdegayo kale degdegayo kale u fadhiisan jira nabig alay slam markuu cunayo sida qof degdegayo markuu marka uu xoogow cuno dee lugtii waa badaali waa iskaga kacaya waa iskaga tegaya intaasuu nabig ku socday sala allah alay wasalam sixada saasaa ku fiican iyo caafimaadka marka inaad carabkaadun la socoto ma aha ee dhadhanka waxaa la rabaa inaad waxa ay keenaysa caaqibada ah aad dib u fiirsaa la rabaa ah. qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa <clears throat> qaala xadaanaa wakiic ibnu jaraax ibnu malix ruaasi qaala xadaanaa israa'iil ibnu yunus can simaaq ibnu xarbin can jaabir bnu samurata radia allahu canhu qaala ra'aytu nabiya nabigaa markay alayh salaam mutakian ku dangiga calaa wisaada barkin qaala abu ciisa waa musanifka tirmidi lam yadkur ma sheegin wakiicun wakiic wakiic riwaayadaa uu israa'iil ka warinayo riwaayadaasi israa'iil ardada ka warinaysa ku hadlay ka hadlaya wuxuu ku leeyahay wakiic oo israa'iil ka wariyey muna sheegin calaa yasaarihi waa xadiidka hore u horreeyey baabka ka bilownay dhinaca bidixduu nabiga u tiirsanaa calaa yasaarihidaas muuna sheegin wakiic wahaakadaa sidaasuu rawaa wariyey hayru waaxidin qof ka badan can israa'iil ka wariyey naxwa riwaayati wakiic ruwaadda kale ee ka warinayso israa'iil sida wakiic oo kale inaan la sheegin eh, eh, muxuu ahaa yasaar bidix inaan la sheegin sidaasay ku tageen <clears throat> sidaasay ku tageen wuxuu yidhi walaa naclamu ma ogin axaddan qof rawaa wariyey fiihi xadiidka gudihiisa calaa yasaarihi bidix buu nabiga u tiirsaday ma hayno ilaa maa rawaahu isxaaq ibnu mansuur oo sheekhu tirmidi er, sheekha ka warinayo israa'iil riwaayada u horreysay riwaayada u horrayseen ku bilownay ninka ka warinayey ninka la yidhahdo israa'iil isxaaq binu mansuur ninkaa unbaa ardada israa'iil wax ka wariya bidix buu nabigu u tiirsaday ninkaasa ka jira inta kale oo wakiic iyo kayrkiiba ardada israa'iil ka wariysa ibnu yuunus intuba miyna sheegin cadaysari miyna sheegin marka imaamu tirmidi de waa saaib wuxuu ka mid yahay culamaa aljarxi watacdiil ragga maaragtay cilalka iyo ruwaadda aad iyo aad ugu tafanunay u yaqaanuu ka mid yahay kitaab buu leeyahay la yihahdo alcilal alcilal oo tirmidiis iyuuba leeyahay raximah اllah marka xadiidku cileynaya wuxuu le riwaayada isxaaq bn mansuur waa shaad intaa way khulaasada riwaayada isxaaq bn mansuur can israa'iil ee yasaarihi buu nabigu u tiirsaday bidixaad sheegayso shaad wey riwaayada maxfuudka ah waa riwaayada aan bidix sheegin ka riwaayati wakiic wakayrihi min ruwaati oo min talaamiidi israaiil israiil ardada ay wax ka wareeyaa saasuu marka natiijada rabaa marka laakiin waxaa lagu haystaa musanifka sidaas arrintaas musnadu axmed ayaa waxaa ku sugan min riwaayati cabdiraaq cabdirazaaq min hamaam asadxaani oo israa'iil ka warinaayo nabiga calayh salaatu wasalaam markii loo keenay maacis ibnu aslam eh, ninki la dhihi jira maacis ibnu aslam maacis ibnu malik aslami maacis ibnu malik alaslami ninkii xumaanta iyo ku dhacay deen iskeenay ee qirtay markii loo keenay wa kaana muttakian calaa wisaalati calaa yasaarihi nabiga calayh salaam barkin dhanka bidixdiisa ah, ayuu saa ugu tiirsanaa marka xadiidku shaad ma ahee waxaa kuwa mutaabiceeyey ninka la yihah isxaaq bin mansuur cabdirazaq bin hamaam sancaani marka ma aha shaad marka waxaa weeyaan dee culimmaduna sidaasay mar walba ijtihaadaadkoodaas ayay ka hadlaan ijtihaadkaasna qad yusiibu qad yukhdi inuu asiibana waa dhici kartaa in de waa bashare mararka qaar ay isboodsiiyaan ama sidii saan ahayd noqotona waa dhacdaa laakiin waxa ay khada ahee ku dhacaan markii loo garadhgarab dhigo cilmiga iyo isaabada iyo faa'iidada cilmiga ay ummadda uxumbaaranaya xifdiga faraha badana ilaahay siiyey waxaa weeyaan waa kayru min fayd wax yar oon macno lahayn wey wax yar macno lahayn wey qiimo aan lahayn waxaa khaladka ee ku dhacayo walidalika waxay dhahaan waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin wa caynu rida min kuli caybin kaliilatin kama ana cayna suqdi tubdi lmusaawiya <clears throat> qofka qiimaha badan ee xogow yar saas marasaaisha qaar ismoodsiiya ijtihaadkiisa waxaa weeyaan waxaa u shafeicaya maxaasintiisa faraha badan ah, jaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin bab ma jaءa fi itikaai rasuuli الlah taa hore waxay ahayd tiirsiga isagoo fadhiya nabiga uu tiirsan jiray wax ku tiirsan jiray tanna waxaa wey isagoo taagan nabiga alayه الsalaam oo wax cuskanaya hadduu xanuunsan yahay ama daalan yahay ama ul ama qof saxaabadiisa kamida ku maarata tukubaya oo cuskanaya taasaa itikaahda loo jeedaa marka labada tarjuma midna waa xaalat alqiyaam oo midda dambe midna waa xaalat aljuluus oo midda hore wey <clears throat> qala xadaana cabdالlahi bn cabdالرaحman qala xadaana cmr ibn caasim qala xadaana xamaad ibn slmta ibn dinar can xumayd ibn abi xumaydin can anas albasriy radi allahu canhu ana الnabiya salى الlah alيه wasalam kaana shaakiya wuxuu ahaa kii xanuunsan ou yar xanuunsanaa nabiga shaakiya waa ya sheegana xanuun buu sheegtay fakharaja yatawaka wuxuu u baxay nabigu asagoo cuskanaya yatawaka cuskanaya yatawakaw waa kii usha usha markaa nabiyuna muusa alayh isalaatu wasalaam ah, marka hiya casaaya atawakaw calayha fakharaja yatawakau calaa usaama usaama bnu zayd ayuu nabiga calayh salaam cuskanayey wa calayhi wuxuuna qabay nabigu hobon maro qidriyun loo nisbeeyey qidri waa yaman dhar lagu samayn jiray qidriguye qad tawashaxa bihi go'aas uu qabana nabigu waa hulaabtay fasallaa bihim saxaabadii buu tujiyey isagoo ga'a huwan sala allahu alayh ali wasalam waa soo marray xadiidka mar kalena laakiin shaahidtada waxaa weeyaan itawaka inuu cuskan karo qof kale qof la cuskan karo haddaad daasho ama maarata shay kale qaala xadaanaa cabdullaahi bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa moxamed bn mubaarakin qaala xadaanaa caطaa ibn muslim alkhafaaf alxalabi qaala xadaanaa jacfar ibn burqaan can caطaa ibn abi rabax can alfadl ibn cabaas radi allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi fadl ibn cabaas ibnu cami rasuulilaahi cabdulahi bn cabaas bay walaala yihiin shaqiiq wey lubaabaa dhasha labadoodaba waa ninka marka cabaas laga hadlayo kunyada loogu kunyeedo cabaas iyo hooyadii lubaababa kunyadooda abulfadl iyo umlfadli baa la yidhahdaa fadlka u weynaa can ilfadl ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi dakaltu waxaan u galay calaa rasuulilah nabiga calayh salaam fii maradihi aladii twufiya fiihi maradkii iyo jiradii uu u dhintay sala allah alay waa xanuunsan baan u galay walaal calaa rasii madaxiisana cisaabatun karin ay ku xidhan tahay safra ama saaran tahay safraa jaallah ah. safruu waa midabka zacfaraanka iyo huruudka oo kale nabigoo calayh salaam maran yaroo cagaarah ama muxuu ahaa jaallaha ah, ay madax u saaran tahay yaan u galay fa sallamtu calayhi markaasaan salaamay nabiga faqaala wuxuu yidhi yaa fadl fadlow qultu waxaan labayka yaa rasuul allah saasay saxaabadu dhihi jireen markuu nabiga u yeero labayka ku ajiibay ijaaba bacda ijaaba maanta iyo beriya beri dambe weligeyba waan ku ajiibayaa istajiibuu lilahi walirasuuli baan ku dhaqmaynaa wey marka labeyka ya rasuul allah <coughs> qaala wuxuu nabigu yihi ushdud adkee bi cisaaba maradan maradan karintae madaxa ii saaran ra'sii madaxayga ku adkee madaxayga madaxa nabiga laga asiibay nabiga xanuunkiisa uu dhintay madaxu ka bilowday xanuunka waxayna salka ku haysa madax xanuunka wadnaha oo nabiga calayh salaam xididkii wadnaha ku yaalay abharigahaa suntii khaybar saddex sano ka hor waa u dhintay sala allahu alayh waali wasalam ashdod bi alcisaaba ra'sii madaxayga igu duuba igu xidh wuxuu rabaa inuu saxaabada u tago oo salaatujiya wax u sheego qaala fafacaltu waan sameeyey madaxaan u xidhay madaxa aad u xanuunaya sala allahu alayh waali wasalam uma qacada markaasuu nabigu fadhiistay mimbarkii fawadaca kafahu sacabkiisii eh, acda eh, waa fadhiistay meeshii oo gurigii buu ilan jooge waa soo fadhiistay markii madaxa loo xidhay uma qacda waa soo fadhiistay fawadaca kafa sacabkiisii wuxuu dajiyey calaa mankibii aniga garabkayga garabku saa ii saartay ii qabsaday uma qaama waa kacay u kacay fadakala fi lmasjid isagoo cuskan masjidkii buu nabigu galay calayh salaam wafi lxadiidi qisa xadiidku qisuu lahaa marka xadiidkan asagaa dee inkasta oo ninka cabaa bin muslim la yihahdo khafaafka daciif uu yahay oo saduuqun yukhdiu kaiiran la yidhaahdo iyo jacfar bin burqaan isagana saduuqun yahib laakiin qisadaa nabiga inuu isagoo xanuunsan uu mara madax lagu xidhay iyo inuu saxaabada u tagay arrimahaas waa arrimo oo asal leh asal bay leeyihiin sixada oo saxiixaynka iyo qeyr bay kusugan yihiin kan laakiin sanad ahaan buu daciif yahay baabun wuxuu ku saabsanya maa jaa wuxuu ku soo arooray fii sifati akli rasuuli illah rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilmaantii iyo qaabkii uu wax u cuni jiray siduu dhex u cuni jiray nabiga alay salaam oo cuntada u qaadan jiray iyo siduu u fadhiisan jiray sala allah alay waslam markuu cuntada cunaayo aadaabti alakli washurb sida wax loo cuno qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar bin daar qal xadaana cabdاraحmaan bn mahdi an sufyaan athawri an sacd bn ibrahim الzuhri an ibnin lkacb bn mali wiil uu kacab bn maalik dhalay laba wiil baa mashhuur ahaayo cabdulaahi iyo cabdiraxmaan oo markii uu indha beeray kacab mid baa hagi jiray cabdulaahiga aan u malayn an abiihi kacab bnu malikin radia allahu canhu saxaabigii jaliilkaa weeyaan oo min shucaraai nabiy sal slam raggii shucarada ahaa ee nabiga hortiisa gabyi jiray ee gabyaaga ahbuu ka mid ahaa wa min ahalaaثati aladiina tiiba calayhim saddexdii laga toobad aqbalay alaadeedna kullifu ilahay u yidhi yuu ka mid ahaa kacab binu malik radi allahu canhu ana nabiya nabiga calayhi salaam kaana wuxuu ahaa nabigu yalcaqu kii laleefa asaabicahu asaabicahu farihiisa yuu leeleefi jiray alaasa jeer markuu cuntada cuno farihii oo cuntadiisa ay saaran yihiin biyaha iskama gelin jire ama wax iskagama tiri jirine horta waa leefi jiray sala allah alay wasalam faraha faruu leefi jiray qaala abu ciisa wuxuu yidhi waa tirmidiye wa ayru muxamed ibnu bashaar shaykhiisaas maxamed bin bashaara oo sheekhu sitaar qof aan ahayn waxay wariyeen hada alxadiid ayaa wariyayoo qaala kayrkaa wuxuu yidhi yalcaqu waa leefaaye asaabicahu farihiisa athalaata ee saddexdaa marka way kala yihin labada riwaayo farihiisu saddex jeer leefsan jiray iyo saddexdiisa farood buu leefi jiray way kala tahay haddii la yidhahdo saddex jeer buu farihiisa leefsan jiray faraha wax ku cuni jiray markaa ma ma tirsana oo saddex iyo waxba kuma tirsana oo ma sheegana adde afar an waa dhii kartaa laakiin saddexda farood buu leefi jiray haddii la yihaahdo cuntadii saddexdaa farood buu ku cuni jiray bay ka dhiganta saddexdaa faroodna de waa waa saddexda farood ee iskaalme cuntada suulka iyo labada farood ku xigto suulka iyo farmuugsatada iyo fardhaxada saddexdaa weeyaan iyuu wax ku cuni jiray markaasuu deen hadhow markuu cuntada cunana yuu leefi jiray nabiga sala allah alay ali wasalam markaa riwaayadan dambe oo saddexda farood buu leefi jirayah yaa maxfuud ah midaa hore oo saddex jeer buu faraha leefi jirayana shaad weeye waa shaad leefsitaanka hal mar hadday kugu filaato ama laba waa kugu filan tahay laakiin waxaa la leefi maxay tahay waa saddex farood weeyaan culammada marka waxay ishaarayaan faraha saddexda marka cuntada lagu cunaayo dacaamka mutamaasiga ah bay ka suroodaa adacaam almutamaasig hilib baad cunaysaa saddex farood ku filan haddaad hilib cunayso cadcad u qaadanayso ku filan wax badan bay kuu qaadi ama waxaad rabto mastarges ku xilan ama geley ama boosho iyo awsu kuma saar hadday tahayna saddex farood ayadana ku filan waa kuu qaadi kartaa jabaati saddex farood kuu qaadi karaan laakiin beriis haddii laguu soo dhigo oo tiraa saddex farood baan ku cuni gabalkaa kuu dhici marka waxaa weeyaan waa wax yanyana weeye markaad an inaad shanta aad ku qaadato ama afartaba taas waxaa wey wallahi darar waxba dhibaataa ah malaha marka cuntada laga hadlayo saddex farood baa lagu cuni waa cuntada mutamaasikaa ee ishaysato wey saas weeyaan tanna waxaa laga fahmayaa tawaaduca nabiga calayh salaatu wasalaam ko iyo siduu nabiga alayh salaam mutawaaduc u ahaa hay-ada dadka mutakabiriinta iskibriya cuntadii cunayeen bay farahoodi haddana ka faanayaan oo inay leefaan ka faani oo digsi wii ku hahe meelka wii ku hahe ay ka murdaan ka faani taas nabiga waa ka fogaa sala la alay slam mutawaaduc u ahaa midda labaad cuntada baraka kusoo degta wuya nabiga alayh salaam barakadaana meeshay tahay fa inakum laa tadruun fii ayi acaamikum albaraka cuntadiinna meesha barakadu ay ku sugan tahay ma taqaanaan ma midda faraha ku hadhayba barakadii ay raacday masaxankiiay ku hadhay ma garanaysaane inaad marka faraha leefto oo barakadaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala cuntada uu geliyey oo caafimaadkii wadata oo quwadii wadata oo inaad daacadii u kaalmaysata dacaamkan iyo cuntadan keeni karta waxaasoo dhanba waxaa weeyaan barakadaasoo dhan bay soo wadagelayaan waa inaad marka raarraadisaan loo baahanyahay qaala xaddaana xasan binu caliy alkhalaal qaala xaddaana cafaan binu muslim safaar qaala xaddaana xamaad binu salamata bnu dinaar an haabitin ibn aslam albunani can anas bni malikin abi xamsata albasri khadimu rasuuli illah radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala la alay slam nabigu wuxuu ahaa idaa akala dacaaman cunto markuu cunaayo laciqaa saabicahu alaaa saddexdii safarood ee cuntada ku cunaayey ayuu laleefi jiray marka haddii kibis la helo hib la helo madaxooda hortooda hortoobay ahaayeen intaa waxyaalahaas inta badan u badnayd muslim baa xadiid kale wariyey qala xadaana xuseyn ibnu caliy bnu yaziid الsudai albaqdaadi qala xadaana yacquub bnu isxaaqin yani alxadrami baqdaad iyo xadramut halkaasa la kala jiraa waa rixlaad baa isku gaaray rixlaad rixlatu dalab اlcilm intuu ka imaado ardulxadramut yaman yuu baqdaad ka dhicaya oo madiinat salaam la dhihi jiray qala xadaana shucbat bn xajaaj can sufyaan athawri ibnu saciid masruuq amiiru lmuminiin fi xadiid baa la dhaha can caliy bn اlaqmar can abi juxayfata wasmahu abdlahi wahb bin cabdilaahi aw cabdulahi bin wahb wahb bin cabdilahi suwaayi qaala qaala nabiyu sala la alay sl nabig wuxuu yidhi amaa ana anigu falaa aakulu cuni mahayo mutakian xaalan dangiigo dangiig ku cuni maayo nabiga alayh salaatu wasalaam waa soo sheegna xadidka soo maray waa laga fiican yahay caafimaad ahaanna waa loo diidi karaa qaala xadaana muxamed bn bashaar bin daar qaala xadaana cabdiraxmaan ibn mahdiy qaala xadaana sufyaan athawri can cali bn aqmar naxwahu xadiidka wax lamida naxwahooda oo mutaabaca weeyaan mutaabaca weeyaan oo ninkaa la yahha sufyaan athawri buu xadiidka ku wareegaya midaaru lxadii midaaru lxadiid calaa sufyaan sufyan buu ku wareegaya marka cabdallah sufyaan cabdiraxmaan mahdi baa wuxuu mutaabaceynayaa shucab bn xajaaj mutaabacadaasaa la yihahda taasaa mutaabacada la dhahaa labada xadiid baa isxoojin haraabadii buu xadiidka ka baxaya ariib ma aha qaala xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana fadl ibnu dukayn mashhuurun bikunyatihi abu nucaym qala xadaana muscab ibnu sulaym qaala samictu anas bnu malik yaquul utiya rasuul lah bitamri timir baa nabiga loo keenay timir faraytu waxaan arkay yaakula asagoo nabiga cunaya timirtii wa huwa muqcin isagoo degdegaaya min aljuuci gaajo darteed muqcin yacni iqcaha fadhigayaha qaar ka mida oo midna salaadaba lagu tukado midna aan la ogolayn baa jira salka dhulka in la saaro oo adoo salka dhulka saara lagu yeelasa u taagaayo waa la diiday hay-adaasi noocaasa sabaca iyo kelbiga lagu shabahay midda kalena waa inaad cerbahaada aad boodada intaa saarta labada lowna dhulka sudho atiyaadka ee mxuu aha labada sujuudo dhexdooda fadhiga ah ayaa la fadhiistaa kaasna waa la yidhahda icaha ku ahaadaba marka icahaas fadhi aan ballaarneen fadhi ballaaran oo mutawasic aho qof degana ah, ma ahe waa fadhi degdeg ku jira wey maxaan ka tegay ya maabahe ya haaruun ah haaruun sama akrinin qaala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdani qaala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can hishaam bni curwa can ibni likacb bni malik can abiihi qaala kaana rasuulu lahi sal slam yaakulu biasaabicihi alaa saddexdii safarood buu ku cuni jiray oo wayalcaquhuna saddexdii buu haddana leefi jiray sala allahu alay ali wasalam baaban wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wixii ku yimid fii sifati khubsi rasuuli illah rasuulka kibistiisii khubsiga waxaa laga sameeyo shaciirta iyo burka iyo hindada ayaa khubsi la yidhaahdaa jabaati buu noqon oo wuxuu noqonaya caysh oo wuxuu noqon muufe canjeero intaasoo magac usii kala baxdaa saasay kala baxi kulli waxaa korka laga dhahaa reer khubsi baa laga dhahaa qaala xadaanaa moxamed ibn muhana alcanazi abu muusa wa moxamed ibnu bashaar bin dar qaala waxay dhaheen xadaanaa moxamed ibnu jacfar qundar qaala xadaanaa shucb ibn xajaaj can abi isxaaq qaala samictu cabdiraxmaan ibnu yaziid baa maqlo yuxadiu waramaya can aswad ibna yaziid can caaisha radia allaahu canha annaha caaisha qaalad waxay tihi maa shabica ma dhargin aalu muxamadin reer muxamed sala allah alay wasalam oo nabiga uu horgal ka yahay min khubsi shaciiri kibis laga sameeye qabandi iyo shaciir amoordi yowmayni laba maalmood oo mutataabicayna xidhiidha xataa qubila rasuulu llah ilaa nabiga laga oofsaday sala allah alay wasalam maa shabica xataa hadday helaan waxay ka dhargaayeen maaha laba waqti oo laba wajbo ama laba maalmood oo isu xigta inay labadaba ka dhargaan ma dhici jirin maalin haddii la helo maalinta kale waa yarta ama lama hayabo lamaba hayabo mm. qaala waxay haddana raashinka mararka warkii udambeysay cahdigii nabiga u dambeysay calayh salaam beero badan iyo fadag iyo banadiir iyo khaybar qayb kamid ahoo sahmigii iyo intaba waa jireenoo sanad waxa cidiisa cuntuu nabigu sii dhigi jiray alayh salam lakin waa sadaqayn jiray sala allah alay wasalam qaala xaddaana cabaas bnu maxamed aduuri qaala xaddaana yaxya bin abi bukayr qaala markii lala sheekeeyo macnaha waxaad moodaysaa nabiga inuunan shaqo iyo xoolo iyo adduun iyo midna gacantiisa ayna soo geli jirin iyo dadka qaarna u malaynayaan kaana yucamiru larda rasuulka alayh salaam suuquu tegi jiray wax buu gedi jiray faras buu soo gadan mararka qaar geel buu mararka qaar yeelan boqol neef oo ari hataa waa yeeshay rasuulka kama fii sunan abi daawuud boqol neef oo ariah oo markii neef kusoo kordhaba neef buu gawric jiray sala allah alay wasalam nin marti ahoo saxaabada kamid a ka ah sheekeynayo oo le nabigaan intaan u martiyey yaa ninka alig waday oo wada sakla waxar wada ayaa imaaday waxar u dhashay markaasu wuxuu yidhi maxay dhashay waxar buu yidhi markaasuu soo qaba neef aan gawracnay ninkii baan u maleyy in dartii loo gawracayo lagu martiqaanayo markaasuu yidhi nabi ka daa wuxuu yidhi annaga boqol ari aan leenahayoo markuu neef ku ziyaadaba neef baan gawracanaa taasuu nabi sala allah alay wasalam yidhi marka boqolkiina haddana waa sii sadaqeeyey sala allah alay wasalam qal xadaana cabaas bn mxamed aduri qal xadaana yaxya bn abi bukayr qal xadaana xariiz ibn cuثmaan can sulaym bn caamir qaala samictu aba umamat albahiliy suday baa la dhahaa sa kunyadaas mashhuur ku yahay suday ibnu ajlaan suday ibnu cajlaan albahili abaa umaama yaquul asagoo le maa kaana yafdulu kama soo hari jirin can ahli beyti rasuuli illah nabiga calayh salaam gurigiisa iyo reerkiisa khubsu shaciiri waa nooca ugu xooseeya ugu xun weeyaan shaciirta ee wax kimis laga sameeyo marka kimiska shaciirta laga sameeyey xataa iska dhaaf wax kale wax iyaga ka soo hara oo si e ooli jiray ma lahaen buu leeyahay yafdul maa kaana yafdul wax faadil ahoo dheeraadoo hamba oo ka soo hari jirtay can beyti rasuul qumse shaciir ma jirin qaala xadaanaa cabdullahi bnu mucaawiyata aljumaxi qaala xadaanaa haabit ibnu zaydin can hilaal ibni khabaabin can cikrimata mawla bni cabaasin can ibni cabaasi radi allahu canhuma cabdullaahi qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu ahaa yabiitu kii barya allayaaliya almutataabica habeenno isxigxiga daawiyan xaaluu boglaalan yahay huwa asaga iyo waahlow reerkiisiibay casho heli jireen oo boglaalaayeen laa yajiduuna cashaan ba lagugu tishiiray daawiyan cashanaynan heli jirin iyagoo baahan oo waxba afka bay ku saaxan jireen habeeno wa kaana aktaru khubsihim waxa kibis ay helaan waxaa ugu badnaa khubsu shaciiri haddiiba helaan burkan saafida iyo waxaa lama heli jirin shaciir umaa la heli jiray qaala xaddaanaa cabdulaahi cabdulahi bn cabdiramaan qala xadaanaa cubaydlahi bn cabdlmajid alxanafi qala xadaanaa cabdiraxmaan bn cabdillahi bn dinaar qaala xadaanaa abu xaazim salamata bnu dinaar kol hadduu sahl ka wariyo abu xaazim salamata bnu dinaar wey hadduu abu hurayre ka wariyana in badan baa sheegi jiray muxuu ahaa salmaan soo ma ahaen salmaan alashjaci xadaanaa abu xaazim سلمة بن dيnاr الأعرج المdني عن سهل بن سعدi ساaعدي أبوالعabاaس صaxaabada labada nin baa abوالعabاas la dhaha keliya سهل بن سaعدي iyo cabdاللahi بن cabاas wax kunyada abوالعabاas ah laba besa ka jirta سهل بن سعدi ساaعدي abوالعabاas iyo cabdاللahi بن cabاas isaguna abوالعabاas la dhaho أنhu قيila lahu waxaa lagu yihi سهل أkla rasuل أkla ma cunay rasuul الlahi صل ل وسلم النقya kibista maqiga la yidhaahdo budo saafiah buda saafi ah oo la shaqshaqay oo nadiifa ah ayaa laga kariyey kibistaa maqiga la yidhahdo saafida nabiga ma cunay yacni wuxuu la jeeda magaceedu alxuwaariya xuwaara la dhaho midda cad ee xawaarada la yidhaahdo ee cad ee nadiiftaa ah, nabiga ma cunay calayhi salaam kibis laga dubay faqaala sahl baa wuxuu yidhi ma ra'aa ma arkin rasuululahi sal l slam annaqiya ma arkin way kala tahay wow ma cunay buu weydinaya maba arkine hataa dad kaloo cunaaya muunan arkin maba ka jirin xilligiisii annaqiya muunan arkin nabigu xataa laqiya allaha ilaa ilaahu kala kulmay caza wajal faqiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaanad lakum ma lahaan jirteen manaakiru masafo calaa cahdi rasuulillah xilliga nabiga calayh salaam xilliga nabiga shaqshaq masafa marka hore jirtid waa la tadawuray shaqshaq baa la helay hadda baa la yidhi adoo wixii qashan aana kaa reebi wixii kaloo saafi aana hoos u siidaynaya ma lahaydeen shaqshaq iyo masaf qaala wuxuu yidhi maa kaanad lanaa manaakhil ma saf iyo shashaq midna maanan lahayn qiila waxaa la yidhi kayfa kuntum seed aheedeen tasnacuuna kuwa ku sameeya bishaciiri qabandida shaciirtan iyo qabandidan la qamadsiiday ee maaragtay filgimaha wadata ee buushaha wadata inaad canjeero ka samaysataan aad rabtaan seed ku samayn jirteen haddaad wax ku kala reebtaan ad ku kala haadisaan aynan haynin qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn nanfuquu kuwa afuufa fayadiiru minhu waxaa buubi jiray buushihii xaggiisa maadaara wixii nasiibkiis buuba uma nacajinuhu kadib baan quushan jiray oon cajiin ka dhigi jiray intaasaa dhaanoon afuufno wixii buub ha buubo wixii kaleo gudaha ku jirana waan ku rifaaqi jiray oo cajiin baan ka dhigan jiray marka saafi inayn ahayn baad garanaysaa marka ayna nadiif ahayn oo waxaan ujeedaa aynan ahayn wax jilicsan oo budaa ma ah marka budadii iyo maarata lagama gaaro lama haystaba intii laafuuf inti waay guulo yaa kadibna laska waxaysan jirin qaala xaddaanaa moxamed bnu bashaar bin daar qaal xadaanaa mucaad bn hishaam qaal xadaanaa abi hishaam adistiwaayi can yunisin yunis bn cubayd can qataada ibn dicaama can anas ibni malikin radi allahu canhu qaal maa akala nabiy llahi nabiga ilaahi ma cunin calayhi salaam calaa khiwaanin miis khiwaanku waa meel koroo cuntada lasaa loogu safro miiskuma cunin cunto walaa fii sukrajatin weelasha yaryarka ee qudaarta kala duwan u ridana weligii wax kuma cunin nabig alay slam sukrajaa waxaa la dhahaa weelal yar oo weel walba lagu talagalay basashii meel lagu talagalay yaanyadii meel basbaaskiiyo bilibilidii waxba lagu talagalay u keeni waxaa yar yarka ah saxan qaba weeye wax kuma cunin walaa kubiza lahu nabiga looma kibisaynin oo looma dubin muufeed muraqaqun mid la jilciyey ah, kibis la jilciyey oo burkeeda uu saafi yahayna kibis loogama dubin nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala faqultu liqataada waxaan ku idhi buu yidhi ninka qultu le waa yuunus facalaama kaanuu yaakuluun <coughs> maxay wax ku cuni jireen marka haddii la yidhi miisna kumayna cuni jir saxanna maynan haysanin alaabada lagu kala rido maxay cuntada ku ridan jireen markay cunayaan qaala wuxuu yidhi calaa haadihi sufar sufar jamcu sufra sufrooyinkan unbay ku cuni jireen sufrada waa wax masalle iyo xaashi iyo bac iyo wax dhulkasaa loo dhigi wey oo cuntada lagu daadini kibistii baa saa dhinaca looga soo dhigi dhinaca aqidkii baa la dhigi halkaa xoogo subagaa lagu dhibcini intaanu timirtii baa laga ersaari haddii la helaba sufraa la yidhaahdaa aminkanba sufray dhahaan carabtu marka axbaal xaashi oo galaangarsoon dii la siiyo saa loo dhigi oo gobashiiyo wixii ka ilaalinayso khafiifulmaxmal oo iska fudud cuntada intii lagu cuno dee saa loo waay qashin kale iskaga tuuri waay saas haddaba isticmaalaan sufraan ku cuni jir nadac baa la yihahdo masallo ahoo la magdiyey ayadana waa saarin jireen intay god qodaan godkaasi ay saa u dhexgeliyaan iyay markaa cuntada ku dhex ridan jireen waa kii arooskii safiya sidaasaabuu ahaa weelashii weelkan lama haynin qaala maxamed bnu bashaar wuxuu yidhi yunusu haada yunuskan yunuskan uu kuu sheegaya aladi rawaa can qataada ka warin huwa yunus iskaaf wey yunus iskaaf iskaafka waa laqabkiisi naam qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa cabaad bnu cabaad almuhallabi can mujaalidin can shacbiyi can masruuqin qaala dakaltu calaa caaishataan u galay buu leeyahay fadacad lii waxay ii keentay dacad lii waxay iigu yeedhay bidacamin raashin dacad lii bidacaam yani cunto in laysiiyo masruuq bay ardadii caaishuu ka mid ahaa masruuq radia allahu canhu masruuq bnu ajdac marka caaisha tagayoo cunto siiyay tiri cuntaha loo keeno dacad lii biacaam cunta igu yeedha hala siiya tiri wa qaalat markaase caaisha waxay tiri maa ashbacu kama dhergo min dacaamin cunto markii dambe hadda futuuxaad la helay oo barwaaqadii ay meel walba ay iska taallo oo wixii baari iyo barwaaqo ahaa shaam iyo xijaaz waxaan ujeedaa shaam iyo ardu sawaad ciraaq iyo faris intaba gacanta muslimiinta soo gashay meel walba barwaaqadii nimadii ayay ka hadlaysaa isbedel baa dhacay maa ashbacu min acaami cunto kama dhergo faashaau deena aan damcoon doono anabkee inaan ooyo ilaa bakaytu waan ooyi karaabay tiri cunto intaan ka dhergo inaan maskaxdayda dib intaan u celiyo guhaad aan la ooyo haddaan damcoon xasuus la ooyo waan ooyi karaabay tiri qaala wuxuu yihi qultu lima oo maxaa dhacay oo intaan kugu xumbaaray qaalad waxay tihi adkuru waxaan xasuusan alxaal alatii xaaladii faaraqa calayha uu ku faaraqay rasulula sal slam uu kaga tegay addunya adduunyada waxa nooc noocee la hor yaalla ee cunto ah iyo xaaladii nabiga aan kula noolaa sagaal sane nabiga la nooleed calayh salaatu wasalaam sagaalkii sano xaaladii nabiga uu ku noolaa en u noolaa en u joogay xasuusan bay tiri haddaanan soo dhaafaysaa bay leedahay waa inaan ismogamogeysiye marka wallahi baan ku dhaartay maa shabica ma dhargin min khubsin kibis nabiga kama dhargin walaxman hilib maratayn laba jeer fii yawmin maalin gudaheed Ah, maalin gudaheed kimis iyo hilib kama dhergin waa dhici kartaa inuu niska horena wkaunisab wax ka cuno lakin waxuu ka dhergo ma aha waxaa laga hadlaya waa shabac wey dherg weeyaan mararka qaar haddii weliime iyo meel waan mari doonaaye kama dhergin sal allahu aleyh ali wasalam oo arrintu saa mutawafir oo ma aha qaala xadaana maxmuud ibnu haylaan qaala xadaana abu daawuud dayaalisi hishaam bn cabdilmaliki qaala xadaana shucbat bnu xajaaj alwaasidiy abu bistaab an abi isxaaq sabici qaal samictu cabdiraxmaan ibnu yaziid baa maqlo yuxadiu ka warrami can aswad ibnu yaziid can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi maa shabica rasuulu llah nabiga calayh salaam ma dhargi min khubsi shaciiri kibis qabandi laga sameeyey oo nooca ugu liita ah yowmayni laba maalmoodoo mutataabicayn isku xigta xataa qubida ilaa nabiga laga oofsaday uu ka dhintay sala allah aleh alih wasalam xataa qubida kaa isagu waxaa weeya sanadkiisa dacfi baa ku sugan mujaanib bnu sacad kaasaa daciifa mujaanib bnu bn saciid ninkaas sanadka ku jira mujaanib la yihaahdo mujaanib bnu saciid weeyaane qaala xadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan kaa hore wey kan kale bukhaari baaba soo saaray iyo muslim ka dambe qaala xadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa cabdullahi bnu camr abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaarif can saciid bn abi caruuba can qataada bni dicaama can anas bni maliki radi allahu canhu qaala maa akala rasul lah sal sl ma cuna calaa khiwaan khiwaan miis miis iyo meel kore iyo walaa akala ma cunin khubsan kibis muraqaqan la jilciyey muraqaqan maraq lagu shubaha dhihin maraq mahee tarqiiq waa jileeci muraqaqan la jilciyey oo xiwaaro oo cad oo budo saafi a laga sameeyey xataa maanta ilaa ka dhintay ma dhicin mayna haysan manaakil iyo waxay ku kala shaqshaqaan baabu maa jaa wuxuu kusoo yimid oo kusoo arooray fi sifati iidaami rasuuli illah nabiga alayh salaam koosaartiisii haddii dacaamkiisi iyo cuntadiisi a soo martay maxaa koosaar u ahaa nabiga ku koosaaran jiray adduunka bal siduu kaga tegay nabiga khayru khalqi illah afdal rusul wa afdal lkhalqi ajmaciin iyagu tilmaamaya waxaa kaloo ka fahmaynaa arrimahaasi qiimo darida ilahay agtiisa ay adduunyada ardada ka joogto adduunyada ilahay agtiisa qiimo kama laha tanaasib lagu maro lagu cibaadaysto lagu daacaysto aakharo aakharo sahaydayda loo qaato loogu talagalay wey haddii ay ilahay agtiisa qiimo kala ahaan lahayd nabi moxamed baa nicmo dhan lagu sii dayn lahaa sala allah alay wasalam oo la jeclaysiin lahaa qaala xadaanaa moxamed bnu sahl ibnu caskar wa cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can hishaam bni curwata can abihi curwa bnu zubayr can caaisha radi allahu canha um lmuuminiin ana rasuula lahi sal sl nabiga ilaahay qaala wuxuu yidhi nicma liidaamu koosaar waxa ugu nicmo leh almaqsuusu bilmadxi alkhalu walkhalka khalka yaa koosaar wax lagu koosaarto oo ugu wanaagsan buu yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ibn cabdiraxmaan fii xadiidihi nicma aliidaam iidaam iyo koosaar cunto lagu koosaarto waxaa ugu wanaagsan aw ludmu iidaam alkhal khalka ugu fiican khalku waxa weeyaan waa waxyaalahan casiiraadka ah qaar kamida ah, ama fawaakihda ah qaar kamida ah, oo la khamiiriyey waay la khamiiriyey ah, la khamiiriyey haddaad saliidda ay noqoto ama timirta ay noqoto ama cinabka ay noqoto ama baalka la yidhaahdo karadka uu noqdo oo intii maaratay la shiido wausaba biyo loo dhigo deena muddo loo kaadiyo dhanaan buu noqon khamiir ah kaasaa marka loola jeedaa marka eh, iidaan fiican oo dadku ay aad u jecel yihiin ma aheen ma aheen laakiin hadda ammaantan uu nabiga calay salaam ammaanayo xaaladda markaad joogta waa kow wax kalaba haddaan la wax badan buu dhaamaa laba ninkan saxaabiga ahee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu imaaday xadiidka ilan sababuu lahaayoo jaabir bin cabdillahi buu nabiga kaxeey oo guriga geeyey markaasaa cunto ma taallaa badkibiisa alake markaasay kala jeexdeen markaasu wuxuu yidhi iidaamna koosaar ma hayna ilaa alkhalkhal umaan haynaa keena fa inahu nicma ludmu buu yii nabig alay slam iidaamka ugu fiican weeyaan isaga ninkan uu qalbigiisa ku hagaajinayaayo uu jeclaysiinaya sala allah alay wasalam de waana wax ilaahay xalaal ahoo na siiyeyoo waa nicma nicmo weeyaan marka sidaas waa la yidhaahdaa qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana abulaxwas can simaak ibnu xarb <clears throat> qaala samictu nucmaan ibnu bashiir nucmaan ibnu bashiir sacd ibnu sacd saxaabiyin ibnu saxaabi nucmaan waa saxaabi sakiira wey radia allahu can abihi bashiir ibnu sacadin waa saxaabi yaquul isagoo le alastum wuxuu la hadlaya taabiciintii oo barwaaqo iyo nicmo iyo wax walba gacanta ku haya marka wuxuu soo gaadhay buu ka sheekeeno wuxuu ley alastum fii acaamin soo cunto ma haysataan iyo washaraabin cabid maa shitum waxaad rabtaan casiir iyo sharaab iyo juus kala duduwan iyo cunto kala duwan soo gacanta kuma haysaan haabay dheheen laqad ra'aytu nabiyakum nabigiina muxameda sala la alay slam baan arkay wamaa yajidu isagoon helaynin min addaqli timirta xun maa yamlau wuxuu ka buuxiya badna calooshiisa addaql atamru radi timirta angegan ee xun ee iska yar qallafsan taasaa waxaa la dhaha daqal timir fiican oo ama barni ah ama kuwa janiibka ee fiican iskaba dhaafe middan daqli ahee gawska ku dhagaysa angeganee adag xataa nabiga wuu waayo wuxuu alooshiisa ka buuxiyo sala allah alay wasalam idinkana waxaa barwaaqo kala duwan waa kan carruurta waxaa lagu kari laayahay laba maalmood isku xigto in cunto loo kariyo isku midab ah isku nooc ah waa laga boodiba waxaad maqlaysaa ilmo dhan oo laleeyahay maanta muu qadeynin oo muxuu qadeynin waxaasaa la kariyey waxaasaa la kariyey cuntoa la kariyey wuu cuni waaye meeshaa gaajo ma taal ogow ilaa uu ku dulhabsan lahaa hadduu gaajo ay hayn lahayd uu ku dulhabsan laha indhalaan marka gaajaan oolin inuu ikhtiyaar sameeyo oo iskaba dhaafo baqaqii iyo buu iska saaraya iyo muxuu ahaa dharagii nin gaajo haysa ma marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam timirta adag ayuu xataa waayey sala allahu alayh ali wasalam qaala xadaanaa hanaad ibnu sariyin abu sari qaal xadaana wakiic bnu jara can sufyaan athawri can ayub bin abi tamiima can abi qilaabat aljarmi cabdullahi ibnu zayd baa la dhahaa cabdullahi ibnu zayd ninka sheekhiisaa bay isku qabiil yihiin abi qilaabat aljarmi cabdullahi bnu zayd can zahdam aljarmi isaguna bnu jarm qaala qabiil wey reer carbeeda oo ninkii la dhihi jiray camar binu salama isagoo yara toddoba jir ah dadka tujin jiray ee reerkooda qawskooda tujin jiray ninka asagaasa reer bnu jarm qowskoodaasa jarm la dhihi jiray qaala wuxuu yidhi kunaa cinda abi muusa alashcari abu muusa alashcari radia allahu canhu makuwaa ka boodadana xadaanaa cabda bn abdlahi bn khusaaci cabdat bn cabdillahi alkhusaaci qaala xadaanaa mucaawiyata bn hishaam can sufyaan can muxaarib bn ditar can jaabir bn cabdillahi qaal qaala rasul la sl nicma iidaamu lkhal waa soo maray iidaam waxaa ugu wanaagsan khal jaabirkaas marka qisuu lahaayo nabiga alay slam gurigiisa geeyey oo markaa waxal kale la waayey oo la yidhi idaam waxaan ka haynaa khal ayuu nabi maqashiinaya jaabir oo uu leeyahay hoosaar fiican weeye keena haddaad qofka u ammaanto cuntada oo tirada cunto fiican weeye xoogo waxaa shahiyaa soo gelaysa iyo inay bateedka u furmi qaala xadaanaa hanaad ibnu sariyin qaala xadaanaa wakiic can sufyaan can ayuub can abi qilaabata can zayd iljarmi labadaba waa jarmiyaan qaala kuna cinda abi muusa alashcariyi fa uutiya abu muusa alashcari baan la fadhinay buu leeyahay zahdamkaas fautiya waxaa loo keenay bilaxmi dajaaj hilib baa loo keenay cunto hilib digaag ay saaran tahay yaa loo keenay fatanaxaa waxaa fogaaday oo durkay rajulu nin min alqowmi ka mido ah, xaggaas ku duuduubay fa qaala wuxuu yidhi maa maxaa kugu dhacay oo qadada nooma cunin ood ooga leexata oga noqotay xaggaa nooga fogaatay waase fa qaala wuxuu yidhi ninkii inii ra'aytuhaa ninkaana zahdamka laftankiisa weeye zahdamkan hadda iltifaat buu isticmaalayaa nin kaleu tilmaantii la aaday isaga weeye waa la helay faqaala wuxuu yidhi inii ra'aytuhaa waxaan arkay baashan digaagtee meesha hilibkeeda ka muuqato ayaan arkay jinsigeedii buu ka hadlaya jinsigeedii ayada laftirkeeda ma aha inii ra'aytuhaa waxaan arkay baashan digaagta la yidhaha madoorada dadka qaar dhahaan taakulu ayadoo cunaysaan arkay shay-an wax wax aan maarata jeclayn oo fiicnayn iyay farfaranaysay faxalaftu waxaan ku dhaartay alle anlaa aakuluhaa inaan aakulahaa inaanan cunin ayadoo waxyar farfaranaysa cunaysa aan jeclayn intaan ku arkay yaan basbiga tag waabaan dhaartayba inaan cunaynin qaala abuu muusa wuxuu yidhi udnu war soo dhowow intaaba hadday tahay waxaad oga fadhido warkeedaa lagu hayaa fa inii ra'aytu waxaan arkay rasuula allaahi sala allah alay wasalam nabigoo yaakulu cunaaya laxma dajaaj digaag hilibkeed nabigoo cuni baan arkay ah, nabi maxamedna waad og tahay shayga ugu wanaagsan ugu udgoon ugu fiican buu jeclan jir haddii cunto loo keeno wax ka soo suursuurayaan qudaarta qaar basal iyo toon iyo waa ka boodi jiray sala allah alay ali wasalam wax badanna kaana yacaafuhu maba jecleen oo dadka ay maarata wax ku jiraanoo waa kii nacay maansaluleyda ay cuni jireen e, reer ansaareed marka nabigaa cunay calayhi salaam dajaaj marka dhaartaadii dhaartaadina waa kii dhihi jiray xal baa loo hayaa oo kafaara gud waxa la yihahdaa jirta waa dhaartay una taagnaanayne kafaara bixi saddex maalmood soon ama haddii kale ka hor waxaa ka horaysa e, wax la xoreeyey iyo masaakiin la quudiy iyo la rarbixiy haddii kale saddex beri soon oka <clears throat> marka digaagtu waa waa la cuni karaa waa xalaal oo xoolahaynan aan cunno ayay lamid tahay cunidda xalaal wey waa digaagta ukunteedana iyaduna sidoo kale wey ukunteeduna iyaduna waa la cuni oo hadda digaagta nabigaa cunay ee ukuntii nabiga cunay ma lahayaa mise xaggee laga keenay daliilkeedii waad garanaysa xadiidka jumcada xadiidka jumcada ka hadlaayo man raaxa fi saacati اlأulى fakaأnamaa qaraba badana saaca aaniya baqara saaca aaliثa kabshan aqran saaca raabica dajaaja saaca khamis maxaa la yidhi bayda marka qaraba baa laleeyahay wixii la qurbaan oo la baxsanaayo oo la sadaqaysan oo la cunayana xalaal waaye waa xalaal halkaas laga qaato nin baa kuba waxaa la yidhi war kaalay ukunta kaala cun baa la yidhi markaasu wuxuu yidhi hooyadeed baanu cuninba tii dhashaanu cuninba marka qofku laakiin naftiisa waa dhihi kara anigu waan ma jecli ma jecli waan dhihi kara cuntada isagoon ceebeenin wax ka sheegin waxaa ina ka sheegto oo aad tiraado wax fiican ma aho dadka dhexdiisa waa laga fiican yahay dad baa waxaa jira haddii cuntada ay wax laga sheego garkaaba boodaya markaaba banaanka ku dhacaayo cuntadii ka boodi marka waxba ha ka sheegina anigu bes bay iga iska dheh bes bay iga iska dheh dhib ma laha qaala xadaana fadl bnu sahl acraj albaghdadi qaala xadaana ibrahim bnu cabdiraxmaan bnu mahdiy can ibrahim bn cumar bnu safiina an abiihi aabbihiisoo safiin ah cafwan can abiihi aabbahaasoo cumar ah cumarkaasa can jadihi ibraahimka awogiisa oo ah safiina safiinuhu abu cabdiraxmaan baa la dhihi jiray saxaabi jaliila wey wuxuu mashhuur ku ahaa la dhihi jiray mawla rasuulilaahi mawla rasuulillaahi nabigana ma lahayn mana xoraynine umu salama umu salama zawjadii nabiga ah yaa lahaan jirto addoon u ahaa way xoraysay waxayna tiri waan ku xoreeyey shardi laakiin nabiga calayh salaam khaadin u noqo markaasuu wuxuu yidhi ka zuuli maayo nabiga inaan khaadim u ahay nasiibkaas inuu nabi maxamed khaadim u noqdo heli kara khaadim nabi maxamed inaan noqdo nasiibkaas aniga waaban ku faraxsanahay buu yidhi marka saasaa marka la socodka iyo eh, khidmada iyo la joogiddaas yaa mawla rasuulillah loo dhihi jiray <clears throat> safiina abu cabdiraxmaan waxaa safiino loogu bixiya wixii oo safar lagu jiro ayaa markay saxaabadii daaleen iyo nin walbaba warankiisii wuxuu surani wuxuu waragsuda marka sida safiin oo kala tahay baa lyii laqabkaas doon nabiga biy sal slam an abi an jaddi qaal akaltu maa rasuuli lahi sal sl nabiga maciisa waxaan cunay laxma xubaara juglay hilibkeed xubaara nooc shimbiraha kamid ahoo shimbiraha ka yar waaweyn oo luqun dheer oo midab ramaadi ah leh jugley baa la dhahaa meelaha webiga iyo balanbooladan ka yar weyn tahay taas weeyaan ayaa la yidhahda xubaara jugley baa la dhahay qaala xaddaana warka waa shimiriska miskiina weeyaan oo meelahaas ka warwareegto oo biyaha iyo wax ka dadeeyato oo walaaskas taagan baara qaar culamada ka midoo xidqum ay dhihin wad arki qaala xaddaana cali bnu xujr qaala xaddaana ismaaciil bin ibraahim qaala an ayuba marka tilmaanta waa kuu sheegay haddaad jugley garan ladahay magacii marka aad rabto ambaa saaran aad taqaano an ilqaasim atamimi can zahd bn jarmi qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn cinda abi muusa alashcari abi muusa alashcari baan la joognay qaala faqudima dacaamuhu qadadiisii qadadiisii baa lasoo hordhigay waqudima fii dacaamihi cuntada gudaheedana waxaa lasoo hordhigay ku jira laxmu dajaaj hilib digaageed wa fi lqowmi rajulu nin baa ku jira min bani taymillaahi reer bani taymillaah oo axmaru guduudan kaannahu aad mowdo mawlaa mawaalidii nimanka cadcadaaye aan carabta ahayn ee cajamka ah ee islaamka soo galay ayaad moodaa qaala falam yadnu ma soo dhowaanin ninkii asagaa cuntadii xalqeeyey cuntada xilqada iyo loo sameeyey xalqada dadkay ku soo dhowaadeen oo ma soo dhowaanin faqaala lahu abuu muusa ku yidhi udnu soo dhowow fa innii qad ra'aytu waxaan arkay rasuulallah nabiga calay slam akala cunay minhu digaag iyo dajaaj wax ka cunay faqaala wuxuu yidhi ninkii innii ra'aytuhu yaakulu shaya asagoo wax baan arkay faqadirtuhu waan ka yaqyaqsado waan qurumayst waan ka yaqyaqsaday faxalaftu waan dhaartay anlaa adcamahu inaanan cunin abadan weligay digaag yaan ku dhaartay dhaartaadana kafaar gud bay leedaha la yidhi xadaana maxmud bnu haylaan qaala xadaana abu axmed azubayri wa abu nucaym alfadl dukayn qaala xadaana sufyaan athawri can cabdillahi bni ciisa can rajuli nin min ahli shaamin reer shaam ah yuqaalu lahu layihahda cataa can abi asidin buu ka wariyey asacidi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi kulu zayta saliidda saytuunka la yidhahdo cuna wadahinu bihi ku subkada fainahu zaytuunku min shajaratin geed buu ka ahaaday mubaaraka la barakeeyey geed mubaaraka ayaa laga soo gooyaaye marka halkan marka zaytuunkaasa lagu baalinaya lagu ammaanayaa oo xadiidku ku caddaynaya nabig sal l slam xadiidkaasna adahaas waa maqbuul oo haddaan mutaabaca loo helin xadiskiisa waa la diidaa lakin shaahid buu leeyahay xadiidkii cumar bn khadaab oo imaan doona marka de aayadduna waa ahayd oo yuuqadu min shajaratin mubaaraka zaytunatin laa sharqiyatin walaa garbiya marka inay mubaarak tahay waa markaa kusubkada oo cuna cuntadana ku darsada taas wey qala xadaana yaxya bnu musa qala xadaana cabdrazaq bn hamaam asancaani qala xadaana macmar bn rashidi an zayd bn aslam alcadawi mawlaahum can abihi abihiisoo aslama mawla cumar can cumar bn khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi kulu zayta zaydka zaytuunka loo jeeda cuna wadaynuu bihi ku subkada fa inahu min shajaratin geed mubaaraka la barakeeyey ayay ka ahaatay dhulka ardu falastiin iyo shaam ayuu aad oga baxdaa shaam iyo falastiin ka yuhuudda markay rabaan inay falastiin walaalaheen ay xanuujiyaan geedihii ka guraan oo ka gubaan oo ay taragto ka mariyaan la caa'inullaahi calayhim dhaanadda ilahay kolkooda ahaatee ikhwaanulqirada wa khanaasiir marka oo waa waxa ugu muhiimsan ay haystaan ay maalaan weeye reer falastiin geeddaas shajarada ee saytuunka ah qaala abu ciisa wuxuu yidhi wacabdurazaaq ninka la yidhaahdo ibna hamaam kaana wuxuu ahaa yadaribu fi hada alxadiid xadiidka waa isbaraanberi jiray oo waa iskhilaafi jiray fa rubamaa asnadah iskhilaafkiisii buu ka sheegaya wuxuu leeya waxaa dhacday inuu musnad ka dhigo oo xadiidka saxaabigiisii uu sheega mar wa rubamaa arsalah inuu mursal ka dhigo saxaabiga xadfana waa dhacday muaribun buu warka saas ku noqday oo waa iskhilaafay labadaas markaa riwaayada hore waa iyadoo musnadaho min riwaayati cumar bn khadaab bay ahayd musnad weeye tii mursalkeedna waata soo socota qaala xadaana asinji wa huwa abu daawud sulaymaan bn macbad asinjiy qaala xadaana cabdrazaq can macmar ibn rashidi can zayd bn aslam can abihi aslam alcadawi can nabiy sal sl naw walam yadkur ma sheegin fiihi riwaayada can cumar ma sheegin marka wakaasoo can abiihi can nabiy aabbaha waa aslam aslam marka saxaabi may ahe saxaabigii buu ka saaray marka cabdirazaq buu ku dhegan yahay tirmidi uu leeyahay waa cabdirazaq waxbaa samaynaya ee marra xadiidka musnad ka dhigi marra irsaalin marka hadday kulmaan irsaal iyo iyo isnaad waxaa la hormarinayaa musnadka la hormarin lana fiihi ziyaadat cilmi ziyaadaha ku sugan halkaa masalat ljarxi watacdiil marka laga hadlaayo naam naam ayib qaala xadaana maxamed bn bashaar bin dar qala xadaana محمد بن jacfar qundar wcabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaana shucba can qataada can anas bn malikin qaal kaana nabiyu sal slam waxaa yucjibuhu waxa u cajab gelin jiray wuxuu jeclaa addubaa bocorka fa utiya bidacaamin cuntaa loo keenay cuntada bocorkuu nabigu jeclaa bocorka iyo katiibna waa la dhahay laba nooc ahaan weya noocna uba laga dhigtaa markay jilicsan tahayna qarci wey waa la cuni karaa oo wax jilicsan oo baruura weeye midna waa nooc yar guduudan oo geesgeysa lahoo saa maaragtay qaybqayb u kala dildilaaca marka boqorka markatiidka fuutiya biacami cuntaa nabiga loo keenay ow duciya lahu cuntaa loogu yeedhay fa jacaltu buu leeyahay anas waxaan gudagalay oon sameeyey atatabacuhu inaan dubihii iyo bocorkii raacraacayo fa adacu waxaan helo waxaan u dhigi bayna yaday nabiga hortiisaan dhigi waxaan helo xeerada ka helo cuntadii cuntadii bu lagu kala firirsan yahay oo suuga lasoo korsaaray wey marka intaan aruuriyaa nabiga hortiisa dhigayay wuxuu saa u yeelay uu sheegaya wuxuu yidhi limaa aclamu waxaan ogahay daraaddeed annahu nabiga calayhi salaam yuxibu inuu jecel yahay inuu nabiga jecel yahay baan ogahay markaa bannaankaan oga maray isagaan u aruurinay oon oon u doortay sala allahu calayh waaalih wasalam markaa saxaabada nabiga iyo cinaayada iyo sidii nabiga calayh salaam oga warhayeen bay tusaysaa maxabadiisa iyo jeceylkiisana ay ugu shaqaynayeen markii uu dhintayna asagiina anaskii wuxuu yidhi waan jecelahay buu yidhi jiray waan jeclahay buu yidhi jiray xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana xafsu bnu khiyaaf an ismaaciil bn abi khaalidin can xakiim bni jaabirin can abihi jaabir qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdilahi dahaltu cala nabiy nabiga alay salaam baan u galay faraytu waxaan marka cindahu abtiisa dubaan bocor baan ku arkay yuqaacu la gogoynayo baalkii bocorka aha oo la dhigtay oo la gogoynayo la jarjarayo ayaa arkay buui faqultu maa haada waama waxaad jaraysaan qaala wuxuu yihi nabigu nukfiru bihi acaamana cuntadaan ku badsanaynaa yani marka waa bahala dee sida qarihi oo kale ah iyo babaygii oo kale oo jurmi leh marka cuntada haddii asagana kemiye lagu rido wixii cuntada ay asagii laisku darsado cuntadii marka waa badanaysaa qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu ciisa tirmidi wajaabirun hada jaabir cabdillahi maaha iska jir wajaabirun hada huwa jaabir ibnu buu ku jaabir ibnu ariq wayuqaalu ibna abi ariqna waa la dhahaa wahuwa rajulun waa nin min asxaabi rasuulillahi kamid ahoo saxaabada nabiga kamida ah, mashhuur ma aha walaa nacrifu ma garanayno lahu asagan saxaabigahe jaabir ibn abi aariqa ah, ilaa hada alxadiia xadiidkan alwaaxida oo keliah umaan u naqaanaa waa bukhaari ismuhu sacd bukhaari ibn sacd baa dhahaa marka soo maarti sanadka buu aad iyo aad cinaayo u siiya tirmidi raximah llah sanadkuna diintu kamid yahay alisnaadu min adiin alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa marka sanadka waa in aad iyo aad ihtimaam loo siiyo matniga iyo sanadku waa laba shay oo labaduba madluub ah cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya la kala dhahaa labaduba waxaa weeyaan xadiidka isusoo wadagelayaan marka xadiidka saxaabigaas halka xadiid baan unaqaanaa waxuu wariyey meesha jaabir bn cabdillaahi uu kamid yahayba mukiriinta jaabir wuxuu kamid yahay bn cabdillaahi mukiriinta jaabir binu samurana asaguna xadiis badan buu wariyaa laakiin jaabir binu taariqan isagu waa muqiliinta afraad baa la yihahda asxaab alafraad kuwa xadiista yar qala xadaana qutayba bnu saciidin can malik bnu anasin can isxaaq bn cabdilaahi bn abi alxata anahu samica anas bnu maalik buu maqlay oo yaquulu leh ina khayaada nin harqaanlaah ama dawaarlaah yaa dacaa rasuulala nabiga alay slam u yeelay liacaamin raashin darteed sanaca wuu sameeyey cuntu uu sameeyo maanta nabi alla wuxuu yih anaad casuumantahay maanta anaad i casuumantahay nabi alla io imow cuntu u diyaariye qaala anas baa wuxuu yidhi fadahabtu waan raacay maca rasuuli illah waa khaadimkiisii kama harayo ilaa dalika acaami cuntadaasaan u raacay faqaraba ilaa rasuuli illah ninkii nabiga wuxuu usoo dhaweeyey calayhi salaam khubsan kibis min shaciirin qabandil laga sameeyey waa intuu haystay wa maraqan maraq fiihi dubaa dubo ku jira maraq oo dubo iyo bocor ku jirana waa soo dhigay wa qadiiduna waa soo dhigay colab qadiidka waa hilibka muqadadka la jarjaray colabta la dhahaa oodkacna waa la karaa intaasuu soo dhigay marka ninkii waa casuumad oo ileen arrintii sidai caadigeed ma aha qaala anas baa wuxuu yidhi fara'aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay yatatabacu dubaa wixii meesha lasoo dhigay wuxuu si gaara uraaraacayaa dubaha iyo bocorka fawaakihda iyo khudrawaadku waa nafci badan yihiin faa'iidado ay leeyihiin iyo fitaminaadkooda iyo qiimaha iyo sida jidhka ayna waxba u yeelaynin cuntadan kale laisku daldalayo ayadaa aad oga fiican aad bay oga fiican yihiin ah, bariiska marka la yidhahdo asagu ee dadka aad u saameeyey qabsaday iyo baastadii iyo waxaasoo dhan waa laga waxaysan yahay masagada iyo soorta iyo muxuu ahaa khudaarta kale iyo waxaasaa ka fiican faraytu nabiya sal l slam baan arkay yatatabacu dubaa dubihii iyo bocorkii baa xawaali lqasca ah, xeerada gaararkeedii ilan waa anas oo khaadimkiisii ah ku faraxsanba meeshuu nabiga wax ka qaadanayo ee fartiisa taabatay waaba fursa saanixa wuu barakaysanba halkiibu asagaba uu wax kasii qaadani markaa qofka kunacay nacay ama ogoleen ama ama caruurtaada aan ama xaaskaada dadkaas marka ay taalla waxaa la cunayso ah, dadka aan ahayn kuu kalsoonayn waxaa weye dhinaca kulmi maa yaliika xaggaada ka cun laakiin ah, qofka hadduu ku ogol yahay dhib anas oo kale radia allahu canhu aqaadimkii nabiga laasiyama wuxuu ogaa anas inuu hadda kahor u aruurin jiray oo siin jiray u aruurin jiray una ka taabanaynina waa ogaa waka yatatabicu dubaaha xawaali alqascati falam azal kama zuulin buu leeyahay anas uxibu inaan jeclay addubaaha bocorka min yowmaydi maalinta laga soo bilaabo markaan arkay nabiga si u jecel yahay jeceelkii nabigu jeclaaba annaga waxay ugu xumbaartay inaan jeclaado saxaabadu wuxuu nabigu jecel yahay yay jeclaan jireen ridwaan ullaahi calayhim marka wixii caad ahaan iyo mxuu ahaa sijiya iyo eh, curf ahaan dadka ay u isticmaalayeenba hadday sidaas saxaabada nabiga ugu raacayaan maxaad u malaynaysaa axkaamtii samaawigaheed qur-aankii iyo sunnadii iyo hadyigii maxaad u malaynaysaa oo khayrulhadyi ahaa nabiga sala allah alay wasalam tallaabo kamayna leexan jirin tallaabo kamayna leexan jirin oo selafka o dhan baa sidaa ahaan jiray selafka o dhan baa sidaa ahaan jiray qaar selafka kamida eh, culamada kamida waxaa laga soo wariyey eh, xadiidkii aan soo mareenay ee ku saabsanaa kabaha kabaha kab lugna kab ha u gelin una kablaan ha ka dhigin yaa nin baa wuxuu weydiiyey axad alculamaa raxmatullaahi calayhi yaa wuxuu su-aalay kabtan hadday dhowdahay taana fog tahay tan intaan sii gashado middaa kale oo hal tallaaba ii jirto ma ku sii tegi karaa oo intaan dhulku ku istaaga ma ku tegi karaa markaasu wuxuu yidhi in istadacta anlaa tukhaalifa sunna walow khadwa fafcal buu yidhi sunada nabiga inaad khilaafin haddaad isku dayi karto tallaababa allah ka dhigee samee buu ah, khilaafin sunada nabiga hal tallaaba allah ka dhigee isku day inaadan khilaafin saasuu dhihi jirin marka maxabadiina waa tan oo iyadana nabiga sala allah alay wasalam say u jeclaayeen ah. qaala xadaana qutayba qaala xadaana xasan bn muxamed eh, axmed bn ibrahim adawraqi axmed ibn ibrahim addawraqi waxay walaala yihiin yacquub bn ibrahim wa salamata bnu shabiib wa maxmuud ibnu khaylaan qaaluu waxay dhaheen xadaanaa abu usama xamaad bnu usama can hishaam bni curwa can abi can caaisha qaalad waxay tihi kaana nabiyu sal slam nabigu wuxuu aha yuxibu kii jecel alxalwaa macaanka iyo walcasala malabka min baabi caطfi اlkhaasi cala caam wax alla wixii macaana waa jeclaa oo malabka uu ka mid yahay malabkana waa jeclaa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waa daawo malabku saafiga ah oo ilahay baaba qur-aan ku sheegay shifaa inuu yahay dadka uu daawo u yahay waxyaalaha la isku daaweeye uu ka mid yahay nabigu uu sheegay in kaana shayan min adwiyatikum aw min ashfiyatikum fafi sharbati mixjam aw kayati linaar aw sharbati casal waa kii nabiga alayh الsalaatu wasalaam malabka qala xadaana xasan bn mxamed الzacfarani <clears throat> qala xadaana xajaaj bn mxamed almasisi qala qala ibnu jurayj wuxuu yihi cabdilmalik ibnu jurayj ahbaranii mxamed ibnu yuusuf aa ii waramay ana caطaa ibn yasaar ahbarahu ana uma salma ummuminiin radi allahu canha hinda binta abi umaya ahbarathu waxay u warantay caaa anahaa iyadu qarabad inay soo dhawaysa cada binu yasaarkaas qarabad waxay u soo dhaweysay ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam jamban bay usoo dhaweysay jamban neef aari ama neef hilibkiis dhinaciis mashwiyan la solay faakala min waxbuu ka cunay nabiga alayh isalatu wasalaam waa naadir in la helo mararka qaar way dhacday neef ari oo la solay hilibkiisa iyo dhinaciis ba usoo dhigtay waxbuu ka cunay nabigu akala minhu waxbuu ka cunay uma qaama ila salaati salaadii buu istaagay wamaa tawada mana weysaysanin oo waxaan la kariyey ee dabka lagu kariyey inaan laga weysaysanin baa dambaysay kaana aakhiru amrayni min rasuli sal slam tarku lwuduu mamasati naar waxaan dabka lagu kariyay inaan laga weysaysanin baa dambaysay wixii in laga weysaysay waa la nasakay waxaa laga soo reebaa laxnulibil hilibka geelisa iyo jazuur oo iyadoo xadiid khaas ah ayaa ku soo aroorta cumuumkaasi ka khasisaya waana qaacido oo caam iyo khaas khaaskaa la qaataa marka hilibka geela soo waa masale gaara oo xataa shaaficiyada qaba inuuna hilibka geela waxba uuna waysada burinin oo maaragtay waa isku hayaan a'imadoodii waaweynaabaa qaba inuu burinayo imaam nawowi baa kamid a ah. markuu sharxayo xadiidka asaga muslim buu ku sugaya xadiidkee wuxuu caddeeyey uu yidhi sidana ka raajixsan maa dahaba ilay asaabuna asaabtaanadi asaabtoodi waa shaaficiyad marka daliilkaa la raaci mar walbaba daliilkaa la raaci maxaa nasa maxaa daliila ijtihaadka culummada wixii asiibaana waa la qaadani wixii naska uu ka hiiliyana naska adigu raacaysaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa ibnu lhayaca cabdullahi ibnu lhayacat almasri can sulaymaan bnu ziyaad can cabdillahi bni xaariin qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu xaari akalnaa maca rasuulilah nabiga anagoo la joogna ala slam waxaan cunnay shibaan hilib la solay fi masjidi baan ku dhex cunnay masaajidka gudihiisa ninkaad ibnulayaca saduuqun ikhtalada baxda ixtiraaqi kutubihi kutubtiisa markay bugatay kadib waa isku darmaday qaala xadaanaa maxmuud ibnu haylaan qaala xadaanaa waki qaala xadaanaa miscab bnu kidaam can abi sakrata jaamir bnu shadaad can lmugiira bn cabdillaahi can lmugiira bn shucba qaala wuxuu yihi mugiira liftu waxaan martiyey maca rasuuli nabiga ma ciise calayhi salaatu wasalaam daata layla habeen habeenada ka mida yaa nabiga u martiyey fautiya utiya waxaa la keenay bijambin mashwiyin neef xoolo ari ari ah dhinaciis oo la solay ayaa la keenay uma akhada nabiga loo martiyey muqira bnu shucba xadiidkii mashhuurkaha ee muslim ku sugnaaye iyagoo koox ahoo nabiga la joogay baa jira ku jallaa ciddiisa joogay yaa jiray marka wuxuu leeyahay fa utiya bijambin mashwiy dhinac neef ari ahoo la solay yaa loo keenay uma akhada shafrata mindidii buu nabiga qaatay tooridii waa neef ilaswatilib lafihii ba hilibkii wataa marka waxay u bahanta toorid loola baxo fa jacala wuxuu gudagalay yaxuzu inuu googoynayo oo cadcad iyo in hadda la goostoo la cuno faxaza lii waa ii gooyey biha jambigii iyo mashwigii la salay minhu xaggiisa ah, biha bishafra xaza lii waa ii gooyey biha bishafra mindidii buu igu gooyey minhu min alami hilibka xaggiisii oo nabig alay salaam fiiri yani ninkii saxaabigahaa yuu ugoynaya oo siinaya ugoynaya oo siinaya marka waa min maxaasinihi iyo tawaaduciisi iyo karamkiisi iyo deeqdiisa nabiga alay salam iyo qiimihiis ay ka mid tahay qaala fa jaa bilaalun bilaal baa yimid wuxuu hilibkii la cunaayo oo loo gogoynaayo bilaal muaadinkii rasuulka radia allahu canhu yuudinuhu asagoo nabiga ogeysiinaya bisalaati salaaddii in la gaaray aqimkii baa la jooga nabig lo kaanana geli fa alqa shafra mindidii buu nabigu tuuray faqaala wuxuu yidhi maa lahu taribad yadaah war muxuu rabaa bilaal taribad yadaahu gacmihiisa dhaceen carrahda ku dhacaaneen ha faqiireen oo meesha inaan dhanoo kale geel beel iyo caana beel aan dhahno wey habaarra ooma jeedno ah, geel beele iyo caana beele habaar ooma wadno ee waa hadal carabkeena iska bartay weeye xataa qofka lagu leey war maxay habaar iyo dood kuu istaagi maayo wuu ka soconayaa sidaasoo kale weeyaan oo taribad yadaaka iyo muxuu aha takirad umuka iyo caqraa xalqaa iyo waxaasoo dhanba waxaa weeye kalimatu jarad cala lisaan oo aan maqsuudkeeda qasadkeeda loola jeedin ujeedada la fasiri maayo maa lahu taribad yadaa qaala wuxuu yihi wa kaana shaaribuhu muqiira binu shucba hadalka soo waday mutakalim buu ahaa hadalkiibuu u bedelay mukhaaab u bedelay ama muxuua qaybo u bedelay wa kaana wuxuu ahaa shaaribuhu shaaribtiisa qad wafaa midtii dheeraatay asaga laftirkiisa muqiira iska hadlay meeshu dhihi lahaa wa kaana shaaribi hilibkii ninkii lagogolaye martida nabigu ahaae qisada siyaaqa wan isagu ahaa shaarubtayda way dheereedoo saasaa la yidhi meeshuu dhihi buu iska leexiyey wa kaana shaaribuhu ninkan hadlaaya shaaribtiisa waxay ahayd qad wafaa mid dheeraatay faqaala lahu nabigaa ku yidhi aqusuhu laka makaa gooyaa calaa siwaakin caday makaaga gooyaa caday makaaga jaraa aw qaala wuxuu yidhi qusow iskaga goo calaa siwaakin caday maxaa laga wadaa rumay rumay intaad hoos ka geliso shaarubta hoos ka geliso korka deena ka saar mindida oo dhakadhagso saas kaga jar weya manaha saas weeyaan ah, saasaa loola jeedaa taad hoosta ka geliso tooridii markaa timihiibaa waxay noqonayaan tooridii iyo rumayga udhexeeyaan saa u googo saa u jarjar wey saasaa wey wax kale lama hayo qaala xadaana wasil bn cabdilacla qaala xadaana moxamed bn fubayr can abi xabaan abi xayaan ataymi can abi zurcata ibn camr bn jariir an abi ruhbi baa ruhbi muxuaha haram haram abu abu zurca haram waa la isku lakin magacaasa kaasa udhow haram abu zurcata bn camr ibn jariir jariir bn cabdillahiba awu ah saxaabigii jaliilka can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala utiya nabiyu nabigaa waxaa loo keenay calayh salaam bilaxmin hilib baa loo keenay fa rufica ilayhi diraacu diraac baa nabiga loo kor yeelay diraac neefka arigaa lugtiisa gaant lugtiisa hore wey lugta hore taasa waxaa la dhaha diraac dhudhunkaas hore <clears throat> laba dhudhun buu le hore hore ariga markaa mid baa nabig alay slam dirac baa loo korya oo la yidhi ho wa kaanat waxay ahayd diraacu tucjibu tii cajab gelisa nabiga fanahasa minha markaas waa ka goostay aad buu u jeclaa hilibka nabiga alayh salaam toogta iyo duraaca iyo garabka iyo ayuu nabigu jeclaan jiray sala allah alay ali wasalam saasuu jeclaan jiray oo waa meel hilibkeeda uu jeecsan yahay hilibkeeda waa jeecsan yahay aadna waa u bislaataa dirbaba marka meelaha sumuumta neefka suntiisa ay gashana waa ka fog yahay neefka hadduu jiran yahay iyo sumumta iyo beerka iyo wadnaha iyo meelaha gudaha ee baadinaadka iyo meelaha sunta iskuu tagtay iyo waa ka fog yahay ma <clears throat> jeclaa nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala xadaana محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير عن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود عبد الله قال كان النبي نبي وxu يعجبه الdirاaع dirاaca iyo togtu nabiga cajab gelin jiray qaala وsuma waba waa la sumeeyey waa loo sumeeyey في الdirاaci diraaci baa loo sumeeyey nabigu wakaana yaraa wuxuu u arkaayey ana alyahuuda inay yahuud samuuhu sumeeyeen yahuud inay sumeeyeen ayuu u arkaayey marka qaswatu khaybar bay aheedoo waxay ogaayeen nabiga dhabeecadiisa dhaqankiisa hilibka meesha u jecel yahay marka o dhan bay sun buubiyeen oo geliyeen diraacina way u badisay mid gaalahoo la yidhahda zaynab bint alxaari zaynab bint alxaari yahuudiyada markii dambe waa islaantay laakiin islaamnimadeedii haddana dib baa loo qisaasay marka nabiga calayh salaam markuu goostay yaa waxaa hadlay diraaci diraaci baa hadlay dhudhunkii baa hadlay ama mxua garabkii baa hadlay oo yidhi sun baa lay mariyey mucjizadii rasuulka alayh salam bay ka midta <clears throat> markaasu nabigu wuxuu yidhi joojiya iska iska dhaafa cuntaduna waa sumaysan tahay garabkana ii sheegay nin la yidhaahdo bish ibnu bara bish ibnu bara oo saxaabi ahaa yay ku tagtay waa u dhintay markii dambe maalmo kadib marka markii hore nabiga alay slam waa iska cafiyey islaantii oo waxba nabiga ma argoosan jirine ninkaa markuu dhintay baa lasoo qabtay oo la qisaasay oo loo dilay nabigana intii uu afka geliyey dhacaankii iyo dhuuntiisii iyo cunihiisi iyo carabkiisaba saamaysayo dhamxalagiisa laga arki jiray madow diilime ah oo ku yaalla la arki jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam ana saasuu dhihi jiray markii dambena nabiga alay slam suntiiba u dhintay uu dambeeyay saddex sano kadib oo ay maaratay wadnaha jartay qaala xadaanaa moxamed bin bashaar bin daar qaala xadaanaa muslim bin ibrahim muslim ibn ibrahim alfarahidi sheikh lbukhaarina waa aha qala xadaana aman bnu yaziid can qataada bni dicaama can shahr bni xawshab can abi cubaydin qaala dabiktu lilnabiyi dabaktu waxaan u kariyey lilnabiyi nabiga calayh salaam qidran dheri dheri baan raashin oga kariyey ugu diyaariyey waqad kaana yucjibuhu waxaa nabiga cajab gelin jiray adiraac diraaca ayaan udhunkaa iyo mxuu ahaa garabku jeclaan jiray neefka ariga fanaawaltuhu waxaan siiyey adiraaca yaan usoo bixiye dheriga oga soo bixiyey diraaci iyo dhudhunkii garabkii uma qaala wuxuu yihi markuu cunay naawilnii diinaa isiin dhudhunka fa naawaltu kii labaadii haray yaan haddana siiyey buu yidhi <clears throat> sag islahaa waan siiyey uma qaala wuxuu yidhi naawilnii diinaa isiin dhudhunkii faqultu waxaan yaa rasuul allah wa kam lishaati neef ariga ah, inteeba u sugnaaday min diraacin dhudhuna ari neef ariga ah, maqa garab buu leeh labaa aheed labadii ku siiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi ilaahay baan ku dhaartaye low sakata alla aamusi lahaa low sakata haddaan aamus laheed lanaawaltani diraac baad ii laaci laheed maa dacawtu intaan u yeeranayo isidiida inta adigu saa gacantiska gelineed xeerada hadda waxaad fa kuusoo dhihi lahaa diraaci haddaad adiga iska aamusi laheed isnaadkiisa dacfi waa ku jira shahr bn xawshab waa ku jiraa sanadka laakiin shawaahid buu leeyahay xadiidku shawaahid buu leeyahay oo sheekh alalbani llah waa saxiix saxiix weeyaan xadiidku ad <clears throat> saxiix wey qaala xadaana axasan bnu muxamed azacfarani qaala xadaana yaxya bnu cabaad can fulex bnu sulaymaan qaala xadaanii rajulu min bani cabaad yuqaalu lahu cabdulwahaab bnu yaxya bnu cabaad la yidhaahdo can cabdillahi bni zubayrin can caaisha qaalad waxay tihi maa kaanat idiraacu ma jirin diraaca iyo duloogta ama garabka neefka arigaa xabalaxmi hilib meeluu ka jecel yahay ilah rasuuli nabiga alay salaam meel nabiga uu ka jecel yahay ma jirin garabka ama neefka duraaciisa walaakinahu kaana wuxuu ahaa nabigu laa yajidu afan maa kaanat idiraacu maadan naafiye ka dhig maa kaanat idiraacu diraaca muunan ahayn axabalaxni nabiga miduu hilibka u jecel yahay ilahi rasuulilahi ma ahayn ma ahayn nabigu inuu jeclaa walaakinahu kaana wuxuu ahaa nabigu laa yajidu laxma hilib muunan heli jirin ilaa hibba mar mar unbuu heli jiray hilib wa kaana yacjilu ilayha waa ku degdegi jiray marka uu helana jacaylkii u qabay liannaha acjaluha liannahaa tan marka diraacan ayuu u degdegi jiray liannahaa diraacu acjaruhaa laxmiga iyo hilibka ka ugu degdeg badan buu ahaa xubinta ugu degdeg badan nidjan xagga biseelka marka marmar uu heli jiray marka neefkii haddii dabka la saaro inuu nabi diba cunuu rabaa meesha u horayse bislaatay ee lala soo bixi karana waa garabka iyo tugog saasuu leeyay nabiga ma jeclayn wahada yukhaalifu maa dabata bisunan fi saxiix xadiis saxiixda waxay ku sugnaa ayuu khilaafayaa xadiidka daciif weeyaan daciif weeyaan oo intuu sanadkiisa daciif yahay iyo haddana mukhaalafo la yimid mukhaalafo la yimid nabigu waa jeclaa sala allahu aleyh waali wasalam saxaabadan o dhan waa ku yaqaaneen waa ku ogaayeen xataa cadowa iyo gaalada waa kuwa sunta ugeliya ku garanayay qala xadaana maxmuud ibnu haylaan qala xadaana abu axmed azubayri qala xadaana misxar bnu kidaam qaala samictu waxaan maqlay shaykhan sheekh oo min fahmin reer fahmi ah qaala wuxuu yihi sheekhaas samictu cabdallahi bnu jacfar baan maqlo yaquulu leh samictu rasuul allah rasuulka ilahi sal slam baan maqlo yaquulu leh ina adyab allaxmi hilibka meesha ugu dayibsan ugu macaan laxmu dahri waa hilibka dhabarka hilibka dhabarka ugu adyabsan saasuu leeyahay marka ninkaas marka eh, la yidhaahdo sheekha sheekhaas fahmi la yidhaahdo ayaa ku jiro maqbuul oo xadiidkiisana mutaabaca ma helin ah. qaala xadaana sufyaan bnu wakiic qaala xadaana zayd bnu xubaab can cabd bn اmuamil can ibn abi mulaykata cabdاllahi an caaisha radi allahu canha ana nabiya sal allah alay wasalam qaala nabig wuxuu yihi nicma liidaamu lkhal iidaam iyo waxa lagu saarta khalka yaa ugu fiican buu nabig sala allah alay wasalam yidhi khalka waan soo marray oo waa waxyaalahaasi fawaakihda oo la yar qamiiriye waayo marka waxay noqonaysaa dhanaan xadaanaa abu kulayb maxamed bn lcalaa qaala xadaanaa abu bakr bn cayaash can haabit abi xamzata athumali can shacbiy caamir can ummi hani faakita bint abi aalib qaalat waxay tihi dakala calaya nabiyu nabiga ciisoo galay calayh salaam faqaala wuxuu yidhi ilmaadeer bay ahaayeen acindaki shayun wax ma haysaa faqultu waxaan ihi laa maya ilaa khubsun yaabisun kibis yaabis ah maan hayaabi tiri wa khallad iyo khal khal waxyaalahaas yar khamiiriyey faqaala wuxuu yidhi nabigu haatiikeen maa afqara baytun guri ma faqiiro min udmin koosaar guri kama faqiiro oo koosaar la-aan ma noqdo beytkaasoo fii khallun khal uu dhexdiisa yaallo guri guri gudihiisa uu yaalla khal iidaam iyo koosaar kama faqiire ma afqara beytun guri ma faqiiro oo yani lagama waayo min udbin koosaar lagama waayo beytkaasoo fiihi khallun khal uu gudihiisa yahay halku koosaartu ka mid yahay oo adaad khal hayso iidaan la-aan baan nahay ma dhihi kartid qal xadana mxamed bn muan qal xadana mxamed bn jacfari qal xadana shucb bn xajaaji can camr bn murata can murata alhamadani can abi musa alashcariyi can nabi sal slam qaal fadlu caaishata caaisha um lmuminiin fadligeedu cala nisaai haweenka ay ka fadli badan tahay ka fadli hariidi cuntada hariidka la yidhaahdo siduu oga qiimo badan yahay oo kale weeye calaa saa'iri dacaami cuntada inteeda kale hariid waxaa la dhahaa kibis iyo hilib laisku daray oo maraq wadata weliba maraq wata oo cuntada aad carabta u jecel yihiin buu ahaa haddii jabaati noqota macanjeero noqoto oo maraq iyo hilibna lagu riday lagu daray aad bay marka cunto u macaan oo aad u fiican weeye sida cuntadaas ay cuntada kale oga fiican tahay yay caaisho gabdhaha kale oga fadli badan tahay wixii aan ka ahayn wixii haweenka kuwii kaamilka noqday oo maryam bintu cimraan iyo aasiye iyo khadiije iyo kuwaasaa ka fadli badan ayaw inta kalese fadluhaa ala saa'ir nisa ka fadlihaa ka fadli dacaami calaa saa'ir dacaam sidaasay oga fadli badan tahay caaisha umlmin radi allahu canha lakiin ayadii khadiija markii la dheho khadiija ka fadli badan radi allahu canha oo gabadhaa khadiija ah awal man aamana nabiya nabiga dadka u horreeya rumeey bay ahayd inta ay nabiga garab istaagto ay difaacday oo ay xoolaheeda iyo m afkeeda ku difaacday nabigana wax sidaas haweenkiisa kamid aho eerkaa gaadhsiiyey mal ma jirin radia allahu canha wa ardaaha walidaalika ayaa waxaa lagu bashaareeyey khadiija jibriil baa u nabiga calayh salaam wuxuu yidhi khadiija kugu soo socotee ilaahay baa soo salaamaye salaanta ilaahay gaarsii anagu salaam buu yidhi wabashirhaa bibaytin min qasabin laa sakba fiihi walaa nasab guri waxaad ogu bishaaraysaa jawhar iyo lulu laga sameeyey dhalaalkiisa jannada ku yaalla oon qayle iyo wax dhibaato iyo tacabna midna aan lahayn barwaaqo weeyeen wax kale aan lahayn ogu bishaaree caaisho markay timid malkuljibriil wuxuu yidhi caaisha igu salaam waad soo socotee marka xag alle muna dhihin caaisha ugu salaam buu yidhi marka halkaasaa fadligooda lagu kala sheegay iyaduna eh, waxyaalaha la sheegay ka mid tahay <clears throat> qala xadaana ali bn xujr sacdi qala xadaana ismaaciil bn jacfar qala xadaana cabdullahi bn cabdiraxman bn macmar alansaari abu duwaala anahu samica anas bn maalik buu maqlay yaquulu leh qaala rasuulu lahi sal sl nabig wuxuu yidhi fadlu caaisha fadligeeda caaisha cala nisaa ay ka fadli badan tahay ka fadli hariidi hariidkaasi hilibka iyo jabaatiga lasku dhex daray si oga fiicanya calaa saa'ir dacaam raashinka intiisa kale weeyaan xaddaثna qtayba bn سacيidin qaal xadaثna cabdالcaزيz بn mحamedi عan سhayl بn abi صاalxi an abihi an abi hurayraةa anahu ra'aa rasuul الlah nabigu arkay calayh الsalaam tawada weysaystay min akli thawri aqidin caano la angejiyey gufarkiis buu nabiga alayh الsalaam mxuu ahaa burkiisuu ka luqluqday burkiisa caanaha aqidka angegeen waa burbur hade marka burkiibuu cunay hanii la gejiyey thawrku waa qica thawrka waa qica akala wuxuu min akli thawri aqidin aqidkuna waa cana laangejiyey caana laangejiyey qica iyo qayb kamidao ah uu cunay nabigu ka weysaystay uu ka weysaystay laanna dab baa lagu kariyey ama muxuu ahaa lagu dheeeyey uma ra'aahu wuxuu arkay haddana saxaabigii abu hurayre ahaa ra'aahu haddana nabigii buu arkayoo akala cunay min katifi shaatin neef ariga garabkiis ka cunay waa ka nabig alay neef ariga hilibkiis garabka cunay uma sallaa iska tukaday walam yatawad mana weysaysanin inaan laga weysaysanin wixii dab lagu kariyey baa dambaysay waa la nasakhay in laga weysaysto taas waa laga dambeeyey qaala xadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can waayil ibnu daawuud can ibnihi wiilkiisii ayuu ka warinaya soo ma waayil binu daawuud oo aabba ah can ibnihi wiilkiisu ka warinaya cilmu musalax xadiidka ku jirtaa waxaa la dhahaa riwaayatu alasaakiri can ilakaabiri riwaayat alasaakiri can ilakaabir baa la dhahaa nink qof yar oo da yar oo qof ka weyn qof maxaa ujeeda qof da weyn oo qof ka da yar wax ka warinayo marka aabba iyo wiilkiisa yaa weyn hadi waad garanaysaayo aabbihii baa weyn aabbihii baa marka ilmihiisa wax ka baranaya marka in ilmaha hadduu wax yaqaano la dhaho goormaad adig wax baratay mana wax noo sheegi sax ma aha wax ka baro cilmiga unbaa la raaci ee da iyo dala-aan arrintu ma aha tawaaduc baa loo baahan yahay in kibirka meel iska dhigo qof allaha qofka wax kugu dhaama ka faaidayso wa huwa wiilkaasna bakar binu waa'il baa la dhahaa can izuhriyi can anas bini malikin qaal awlama rasuulu llah nabiga ilaahi calayhi salaam baa weliime sameeyey muraad calaa safiya safiyuu ku muraadsaday arooskeedii bitamrin timir iyo wa sawiiqin sawiiq timir iyo sawiiq baasha bajada la yihahdo muxuuha budada ah sawiiq baa la dhahaa sawiiqu waa waa waa budo bisil waaye budo bisil weeyaan oo bahalkan baabaca ama qaloonka la yidhaahdo ee masagada la qaloomaa la babaciyaa ee budada intii la shiido budadii saasay safar u qaadan jireen waa la qaadan jiray haddii la rabo afkaa iskaga seedhana sida sokortaa la qariiri haddii la rabana biyaha lagu darsan ama uuji baa laga dhigani waa kii bilaal uu ku dhihi jira nabiga alay salaam yaa bilaal inzil fajdax lana nooqo marka waxaa weya waa la qoystaa waa la qariilaa waa la cunaa waa sahay khafiif oo fiican oo safaraha lala aadi jiray ayib xays bay riwaayooyinka qaarkood sheegtay xays cunto laisku dardaray timir iyo sawiiq baa lagaaga sheegay aqid iyo ayadana ku dhex jirtay aqidka iyo subaga iyo isku dardaray baa hal meela laiskugu keenay oo nidac iyo masale inta laiskugu keenay baa layihi kaanaya cuna cuntadaasaa marka arooskii gabadhii safiye aheyd xaaskii nabiga arooskiisii sida cuntadaas aheyd intaasaa lagu aroosay marka wixii tabar oo lahayo unbaa hadba aroosku uu noqonay wax la gooyey oo ilaa wa ilaa ah ma jirto ah, qofka hadduu tabarba uhaynin maxaa la fali ma loo fadhini waa in wixii tabartaa laga oxeeyo oo laiska cuno oo ilaahay la baryo oo lagu ducaysto oo la iclaamiyo arooskii oo lagu dhamaysto ayaa la rabaa ah, oon la adkaynin man shadada shudida qofkii isku adkeeya asagana waa lagu adkayn xadaana xusein bnu moxamed albasriyu qaal xadaana fudayl ibnu sulayman qaal xadaanii faid mawlaa cubaydilaahi bn cali bn abi aalibi abi raaficin mawla eh, eh, rasuulilaahi abu raafic ya mawla rasulilah ladhaha qaala xadaanii cubaydullahi bn caliy can jadatihi ayaydii salma an alxasan ibnu caliy wabnu cabaas cabdullaahi wabnu jacfar saddex dhalinyaro yar yara xasan binu ali saxaabadii saqaaru saxaaba xasan binu cali ibnu cabaas ibnu jacfar saddexdu waa ahlu beytu rasuulilaahi ahlu beytkii nabiga weye sala la alay slam daahirka ahaa atowhaa duqdii salme aheed saxaabiyadeed yay u imaadeen wiilasha yaryarka ah faqaaluu lahaa waxay ku dhaheen isnaci lana maanta waxaad noo karaysaa dacaaman raashin mimaa raashinkii ah kaana uu ahaan jiray yucjibu rasuul allah nabiga alayh slam mid cajab geliya cuntadii nabiga uu jeclaan jiray taqaanay uu nabigu aad u jeclaan jiray maanta noo kari ila waa yaryaraayeen cuntada nabigu jeclay aad omayn aqoonin wa yuxsinu uu weliba jeclaa aklahu cunidiisana inuu cunana uu jeclaan jiray faqaalad waxay tihi gabadhii duqdii salma aheed yaa bunaya yaa bunaya wiilashaydiiow ama wiilkaydiio kii la hadlaay laa tashtahi hilyoom maanta ma ishtahaynaysid cuntadii nabigu uu cuni jiray maanta waxaad jeceshahay ood cunaysa ood rabto ma aha maxaa yeelay sunuufu dacaam intaasoo nooc oo kala duwan oo cunta ah, oo muuqaal iyo dhadhan iyo macaanii intaba kala duwan baad haysataanoo cuntada waada nabiga uu cuni jiray ee nabiga weystay weliba uu jeclaa idinka maanta waad ka boodaysaan qaala wuxuu yidhi ninkii su-aasha u hadlaayay nimanka balaa iska dhaafay isna cihdana noo samee ah, noo samee qaala wuxuu yidhi faqaamad way kacday duqdi salmeed faakhadat shayan waxbay qaaday in yaroo min shaciirin qabandia shaciir oo gobor ay ka tageen qabandida fadaxanadu way shiiday sideeda ayadoo ay u shiiday qamashiid baa la dhahaa uma jacaladu waxay yeeshay fii qidrin dheri bay ku riday wa sabad caleyh waxay ku shubtay shayan wax yaroo min zaytin saytuun ay korka ka dhacisay wax kale ma leh qudaar iyo wax loo kala bixinayo oo meesha basari ma jirto in saliidaysa ugu dhibcisay wadaqat ilfulfula filfilla meeshan ay jajabisay watawaabila iyo waxyaalaha cuntada macaaneeya tawaabil tawaabilshu waxaa weeyaan cusbada ka mida ah, cusbada iyo filfil iyo waxyaala markaa ay haystay ee tabarteeda ayaa intay jajabisay yay faqarabatu ilayhim usoo dhaweysay intay weel ugu soo riday ku daardaartay tiri faqaalad waxay tihi haada intan ad aragta waa kan mima kaana yucjibu rasuul allah nabiga wuxuu ajabgelin jiray u jeclaa wayuxsinu aklahu cunidiisana uu jeclaan jiray alay waa kare cuna cuna bay tiri marka waa wax aynan hadda aynan cunaynin oynan jeclayn weeyaan wax weyn meesha kuma jiri lene waa shaciir sideedii ah iyo waxa ku jira on yaroo saliida wax kale kama dhadhamayo ma laha intaas maaratay filfisha ah, intaasa taala marka cuntadaas marka waxayd unaysaan cuni kartaan ma ahee ila qofka hadduu cunto badan oo kale duduwan nooca fiican unbuu carabkiisa uu jecel yahay marka waa ka soo tagteen xaaladda isbeddel baa dhacay isbeddel baa dhacay qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu axmed الzubayri qaala xadaana sufyaan الthawri can aswad ibni qaysin can nubayxin اlcanzi can jaabirin jaabir bn cabdillaahi qaal ataana nabiyu nabiga alayh salaam baa noo yimid fii manzilina gurigaanagu noogu yimid fadabaxnaa lahu shaata neef araan u gowracnay faqaala wuxuu yidhi kaanahum waxaa moodaa calimuu inay yaqaaneen o ogaayeen annaa nuxibu laxma inaan hilibka jecellahay maanta waxaad moodaa hilib inaan jecelayn na ogaayeen baad moodaa saasuu nabi sala allah alay waslam yiri mar waaa jirta waxaad jeceshahay uu nasiibka uu siin marka inaa hirib jeclayn baad moodaa in ogi wafi xadiidi qisa xadiid qisuu lahaa qisadana waxaa weeyaan markuu jaabir u yimid islaantiisa wuxuu nabiga calo ka dareemay gaajo ka dareemaye neef baan u gowracaynaa markuu noo imaadana waxba ha su'aalin buu waxba ha su'aalin shib dee cuntada sii shib ka dhaadi way ka weyneed jaabir xaaskiisi way ka weynaa garooba haweyn bay ahayd markaa eh, hadlin buu yidhi iyadoona naaga bugaanada ahoo xigma lahoo haddu markaa maslaxo waxay u aragto ku hadlaysay ahayd asagana tan u diidan yahay wuxuu leeyahay hadlin nabiga ha ku hadlin ka aamuska xisho markaa nabigu uu cunay calayhi salaatu wasalaam oo uu bixi rabo yaa waxay tihi rasuul allahu salli calaya wa zawji aniga ninkayga noo ducee hadal fiican hadii jaabir raa hadlin buu ku markaasu wuxuu yihi allahuma salli calayhim ilaahow ku salli oo u naxariiso ku salli markaasu wuxuu yidhi soo kaama reebin nabiga hala hadlin kuma dhihin bu yhi hadhow markay uu nabiga tegay markaasu waxay tihi ma waxaad u arkaysaa nabi macbado ilaahay nasiib nooga dhigay noo imaaday inuu asagoo noo duceyna naga tago tamiyay kula quman bay tiri mataasaa kula quman way ka garheshay way ka garheshay marar kaleba way ka garheshayoo markii nabiga arooskooda u yimid oo uu yidhi alaysa lakum anmaat sariireedka jilicsanay sariirta la ko saarto ma qabtaan miya yaa wuxuu yidhi jaabir wa anaa lanaa anmaat ya rasuul allah xageen ka keenaynaa xageen ka keenaynaa go jilicsan waxaas iyo tabartaa maba hayneen markaas wuxuu yidhi amaa inaha satakuun waad heli doontaan buu yidhi waad heli doontaan waagii dambe dee khayrkii iyo futuuxaadkii la helay nabiga u dhintay saxaabadii jaabir uu soo gaaray khayraadkii faraha badnaa adduunka yay dee alaabtii la helay markaasay dee sarirta usaartay sarirtii u saartay marka uu yimid buu de tusaa qabtay buu saa iskaga riixay akhiriixani iga fogay waxaan waqtiga nabiga maanan aqoonin waxaan naqaanay ma aheen markaase waxay tihi soo ma garanaysa nabigu inuu yidhi inahaa satakuun waa imaan doonta waad heli doontaan soo ka yidhi nabiga alayh salaam maaha markaasuu aamusi jiray qal xadaana ibn abi cumar qaal xadaana sufyaan qaal xadaana cabdاllahi bn muxamed ibn caqiil anahu saamica jaabiran buu maqlay qaala isagoo yidhi sufyaan qaala sufyan wuxuu yidhi isagu waxadaana moxamed ibn munkadir sanad kale can jaabirin marka laba sanad buu leeyahay oo ibnu caqiil iyo ninka la yidhaahdo moxamed ibn munkadir qaala wuxuu yidhi kharaja rasuul llah nabiga calayh salaam baa soo baxay wa ana macahu anoo la socda fadakala wuxuu u galay calaa imra'ati min alansaar gaba reer ansaareedah gurigeedii fadabaxad lahu shaata neef ari u gowracday kalsooni bay isku qabtaa ninkeeda ku qabtaayo hadday tiraa nabi maxamed baa noo imaado neef baan u gowracay abaalgudday ku heri kartaaba faraxu ninka ku farxo marka neef ari u gowracday haddii ayada leedahayna iyadana waa dhag weya waa sax weeye calaa kullin haweenka ama guryaha nabiga markuu guryaha qaar tago intay soo dhoweeyaan haweenka nabiga calayh salaam iyo dadka la socda yuu ninkii qabayna markuu imaado ku farxi jiray sidii ninkii nabiga calayh salaam iyo abubakar iyo cumar oo gabadhii ay soo dhaweysay intay u imaado timir iyo biyihiisiis kadib dana ku farxijo o dhihi jiray martideeda maanta marti ka fiican ma jirto ama nin iga marti fiican ma jirto dhihi jiray gawrac neef u gawracay fadabaxad lahu shaatan bay u gawracday faakala minhaa waxbuu ka cunay hilibkii nabigu wa atatu waxay u keentay faakiha biqanaacin bay u keentay dabaq iyo masaf min rudabin radab xaggiis ka ahaatay marka ay hilibkii siisay iyo haddana xoogow radaba timirta radabka ahee macaan ee faakihada ayay ugu soo qaaday qinaac qinaacuna waa masafta laga sameeyey timireda timirta maarata caleenteeda laga sameeye weeyaan faakala minhu waxbuu ka cunay nabigu radabkiina uma tawada waa weysaystay nabigu duhri duhr buu u weysaystay wasallaa waa tukaday uma insarafa waa soo gadoomay duhurkii buu tukaday waa soo gadoomay isla gurigii oo maanta halkaas ka casuuman yahay nabiga alayh salam ola u dhacay faatathu gabadhii waxay u keentay galabtii biculaalatin hambadii min culaalati shaaf neefka arigaa intii ka haray ayay haddana iskusoo hagaajisa u keentay culaaladu min atacliil calalkuna waxaa weeyaan darduurta la dhahaa marka wixii hore aad cunto afaafuradii afaafuro kale wey faatat culaalati may u keentay hambadii min culaalati shaak neefka ariga intii ka hadhay bay haddana u keentay fa faakala waa cunay nabiga calayhi salaam uma salla alcasra casarkii buu tukaday walam ma weysaysanin waxaad garanaysaa marka duhurkii markuu u weysaysanayey hilibkaa uu cunay darteed ma ahayn ee weyse kale oo ama xadad ka ahaatay ama meehe tajdiidulwuduu wayse u cusboonaysiisnahay ayuu duhurka u weysaystay nabiga alay salaam ee maaha inuu hilib cunay darteed waxa uu daliilaha uma salla alcasra walam yatawada markuu casarkii nabiga tukanayey hilibkii dambe loo keenay kama weysaysanin nabiga sala allah alay ali marka tarku lwuduu bima masat naar ayaa la yidhaahdaa xadaana cabaas bnu muxamed aduuri qaala xadaana yunus bnu muxamedin qaala xadaana fureyx bnu sulaymaan can cuثmaan bn cabdiraxmaan can yacquub bn abi yacquub can abi lmundirin qaalat ummi mundir qaalad waxay tidhi dakhala calaya rasuulu ullahi baa ii soo galay wa macahu caliyun cali wuxuu uu la socda cali bin abi aalib walanaa waxaan lahayn dawaalin laama timirahoo mucallaqa la suray waxay samayn jireen beerta intay aadaan iyo busriga iyo balaxa iyo rodobka iyo laamaha wata ee rucubta timirta ah intay soo gooyaan iyadoo rucubteeda wadata yaa saa loo suraayaa guriga iyo masaajidka iyo meelo oo dadka marka u baahan baa iska googoosan jiray marka karamkooda iyo deeqdooday ka mid ahayd qiimaha ay lahaayeen marka waladaa dawaalin laamo mutadalli ahoo oo timirahoo mucallaqa la suray ayaan lahayn oo noo sursurnaa qaarad waxay tihi fajacala rasuululahi wuxuu gudagalay calayhi salaam yaakulu inuu cunaayo timirtii wa caliyun calina macahu maciisuu yaakulu wax kala cunay oo isagana waa istaago cuntadii buu timirtii wax ka cuncunay faqaala rasuululahi sal slam baa ku yidhi licaliy mah ya cali cali jooji adig ha cunin jooji ha cunin baa la yidhi maxaa yeeley fainaka adigu naaqihun duudsi baa tahay nin xanuun ka soo kacay oo soo duudsaday baa tahay oo weli dacfigii tabardaridii xanuunkii baa kugu dambeeya xanuunkii weli aad kaagama dhabaanin xooggaadii iyo manaacadaadiina ma soo wada noqonine iska dabaalkan kuma fiicne waa hadyigii nabiga calayh salaam qofkaasi xanuunka ka soo duudsaday waxa u fiican iyo waxa kaluu kala garanaya rasuulku qaalat waxay tihi fajalasa caliyun cali waa iska fadhiistay markaad ilaga reebay wanabiyu sal sl nabigu yakul waa cunaya qaalat waxay tihi fajacaltu lahum waxaan u sameeyey silqan baan u sameeyey silqi Ah, eh, baashan oo caleenta ahe spinajka la yidhaahdo spinajka oo aad u fitamin badan oo aad u faa'ido badan spinaj iyo washaciiran qabandi bay iskuu karisay ah, faqaala nabi sal slam baa licaliy wuxuu ku yidhi min hada min hada qabandidan iyo spinajkan faasib ka cun waa ka kuu fiicane fain hada kana awfaqu kuwaafaqaya kanaa xaaladaadan hadda la falgeli oo kuu fiicane kan cun buy nabig alay isalaatu wasalaam marka shurbada iyo waxyaalaha qabanjida iyo waxyaalaha sbinajka iyo qofka xanuunsanee soo soo kabanaya kaasa u fiican ee inuu timir iyo waxaa cuno iyo waxyaalaha macaanka iska ilaaliyo weeyaan saas wey marka waa hadyu nabiy sal slm khayru hadyi hadyu sala allah alay ali wasalam wixii markaa dhibigii nabawigahaa iyo waxyaalaha caafimaadka iyo qiimaha leh ay nabiga saxaabadiisa waa u sheegay sida axkaamta shareecada iyo calaaqatuhu maca rabbihim sida ilahay xiriirka ilala yeelana uu baray ayaa hataa habnoololka iyo qaabka unoolaan iyo cuntadoodii iyo daawadoodii iyo intaba nabiga sal la aleh wasalam waa u sheegi jirayoo wuxuu ahaa rasuulku calayh salaam hadalkiisii wuxuu ku hadlayo dhanna salka waxay saarayaan waxyi o wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyu yuuxaa qaala xaddaana maxmud bn haylaan qaala xaddaana bishr bn sari can sufyaan can dalxa bn yaxya can caaisha radi allahu canha caaisha binti dalxa weeyaane can caaisha um lmuminiin radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yaatiini kii ii imaada fayaquulu wuxuu dhihi jiraa cindaki qadaa qada ma haysaa waxda cuna ma haysaa faaquulu waxaan dhihi jiray laa waxba ma hayna maanta qaalad waxay tihi fayaquulu wuxuu dhihi inii saa'imun marka waan soomanahay kol haddaad cuntada haynin maxay gaajo cidlaa ku hayni haddaad maanta dabkiiba waxba haynin ama cuntaba aan la karinin iskaba soon inii saa'imun waan sunaba haduu yahay markuu waaga baryay kadib waad niyoon kartaa aba dhamma laha midka ramadaanka kaasaa habeenkii lasii niyoodaa oo in lasii niyoodaa ay tahay waajib qaalat waxay tihi faataanii yowman maalin buu ii yimid faqultu waxaani ya rasuul allah inii uhdiitu waxaa liii uhdiyad lana waxaana inahu shaaniye uhdiyad lana waxaana noo hadiyeeyey hadiyatun hadiyo qaala wuxuu i wamaaye oo maxay tahay hadiyada lagu siiyey qultu xaysu xays cunto isku oo federation ah oo timir iyo daqiiq iyo subag iyo isku dardaray yaana noo keenay qaala wuxuu yidhi amaa inii asbaxtu saaima anoo sooman baa saaka waa bariistaye iska keense waan cunaya qaalad waxay tiri uma akala waa cunay tanna waxaa weeyaan almutanafilu amiiru linafsi bay dhahaan qofka hadduu sunno ku jiro sunnadaasi asagaa naftiisa amiir u ah oo san sunna aad bilowday waa iska afuri kartaa sunnaba hadday tahay waa iska afuri kartaa waba dhib ma lahaa waba dhib ma lahaa laakiinse waa min baabi tashriix nabiga alayh salaam ibaaxadaasi noo jideynaya rasuulka alayh salaam afdaliyadase haddii markaa cillo aysan jirin inaad iska daa'imtaa fiican shay cibaado oo khayra dhex gashay laakiin nabiga alayh salaam inuu bannaan tahay buuna baraya asagu sunnay u tahay ajir buu ka helaya sala allah alay ali wasalam tashriica iyo jideynta uu jideynaya daraaddeed iyo in arrintu ay bannaan tahay qala xadaana cabdالlahi bn cabdالرaحmani qala xadaana cumar ibnu xafs bn qiyaaثi qala xadaana abi xafs bn qiyaaث can muxamed bn abi yaxya alأslami an yaziid bin abi umayat alacwar can yuusuf bin cabdillahi bn salaam ninkii la dhihi jiray cabdullahi bn salaam ee israa'iiligaha saxaabiga jaliilkaha wiiluu dhalay weeye wiilkiina waa saxaabi marka waa saxaabiy ibnu saxaabi oo cabdullahi bnu salaam kunyadiisa maxay ahayd abu yuusuf waa ka yuusufkii yuusuf bin cabdillahi bn salaam qaal ra'aytu nabiya nabigaan arkay buu ilahi calayhi salaatu wasalaam akhada kisratan asagoo qaaday jib min khubsin kibisa kibsi shaciir kibis ama ansheero jamaata ha tirahdaba laga sameeyo qabandi ayuu saa u qaaday fawadaca calayha tamra xabad timiru saa udhedhigay xabad timira yuu dhexdhigay wa qaala markaasu wuxuu yidhi haadihi midani oo timirta ah iidaamu haadihi kibistan koosaarteedii wey waa kale waa isku goostay waa cunay nabiga calayh isalaatu wasalaam marka timirtu koosaar wey marna cuntay noqon marna faakihay noqon oo haddaad tabao timir haysato yaabiska aad haysato intaad ku darsato aad ku cuni aad ku cunaysaa oo hadday noqoto kibistii iyo jabaatigii iyo wixii markaa aad cunaysay ayaad ku maartalaabaysaa waa lagu cunaa qaala xadaanaa cabdulahi bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan can cabaad bni cawaam can xumaydin can anas bni maalikin radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allah alay wasalam kaana yucjibuhu waxaa cajab gelin jiray nabiga calayh salaam afuflu meesha u dambaysan ee fufliga hambada hadda hambadan waxaa loo wadaa dheriga waxa u dambeeya dheriga meesha u dambaysa baqiyat dhacaam fi lqidri cuntada meesha u dambaysa ee dheriga ayaa loola jeedaa uful uful loola jeedaa dheriga cuntada lagu kariyey salka u dambeeya cuntada salka u dambaysaa cuntada kale bay ka macaanta bisayl buu leeyahay dhanaan buu leeyahay macaan buu leeyahay halkaasuu nabigu jeclaan jiray sala allahu alay ali wasalam middaa hore waxaa laga yaabaa inay mararka qaar ogow ay caydhiin tahayoo aanad u bislaanin ayaa laga yaabaa kaana yucjibuhu alufl hufliga waa ma baqiya fi lqidri min aacaam dheriga waxa asalkiisa ku yaala cuntada ayaa loo jeeda ee hambadan kale dadka ma aha qaala cabdullaahi yani maa baqiya min uu ku fasiray maa baqiya min aacaam acaamka inta hadhay ee salka ku hadhay xeerada waxaa ujeeda digsiga ayaa loola jeedaa xadiidkuna waxaa weeyaan ninka la yihaahdo yaziid bin umaya yaziid midka hore daciifka yaziid bin umaya daciif wey kan dambe musnad axmed buu kusugan yahay albanina waa saxiiyan fi saxiix jaamic waa xadiis saxiixa ah midkan dambe kaa hora lakiin daciifahoo yaziid bin umaya oo acwar oo daciifa ah ku jira baabmaa jaa fi sifati wuduui rasuuli illah weysadii nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaanteeda cinda acaami sifatu wudui rasuuli illah wudugan hadda waa tii luqawigeed waa wudugii luqawigaha weeyaan oo yani nabiga inuu farxalan jiray waysada caadiga ahee la weysaystase shardi maaha markaad cunto cunaysa inaad weysato lakiin farxalkaa fiican ma jaa fi sifati wuduui rasuuli lah cinda acaam cuntada agteeda qaala xadaana axmed bn maniicin qala xadaana ismaaciil sheekh darsigu waa dawro dawro wey kitaab dheer oo wakti dheer qaadana isku soo noqnoqonayna ma aha dhowr beri baad tiraahdeen ku dhammee sidii aad soo gaadhay marka waa inaad marka aad waktigiisa iskaga dheeraysataan ood ku raalihataan marka ilaa xadiidka laba boqolaad madaxa kor u qaadina xadaana axmed bnu maniic waliba wax ku dar xadaana ismaaciil bn ibraahim an ayub an ibn abi mulaykata an ibni cabaas ana rasul la sl slam kharaja min alkhala wuxuu nabiga ka soo baxay khalaa meesha lagu xaaja guto faquriba ilayhi acaam cuntaa loo keena loo soo dhaweeyey faqaaluu waxay dhaheen alaa naatiika biwadu nabi allow maan kuu keenno weyso qaala wuxuu yidhi inamaa umirtu bilwuduu'i waxaa weyse lay amray idaa qumtu ila salaat idaa qumtu ila salaati faqsiluu wujuhakum markaan salaad u tukan rabnaa weysadana amray hadda cuntaan ufadhiyaa bu nabi alay slam weyse meesha ma taallo qala xaddaana saciid bin cabdiraxmaan almaqzuumi qala xaddaana sufyaan ibnu cuyayna can camr ibni dinaar can saciid ibni xurayfin can ibni cabaasin qaal kharaja rasul la sal slam min alghaayiti meesha lagu xaajagutaa qaa'id la dhahaa alardu lmudba'in dhulkaas munkhafidka ah meeshaasu ka yimid xaajagudashada fautiya biacaam cuntaa loo keenay faqiila lahu waxa lgu alaa tatawada maa weysaysatik faqaala a usalli oo miyaan tukanayaa faatawada aan weysaysto ma salaad baan tukanaya markaad leedahin weysayso qal xadana yax bnu musa qal xadana cabdulahi bn numayr qal xadana qays bn rabiicin xaw xadana qutayba qal xadana cabdulkariim aljurjaani can qays bn rabiicin can abi haashimin can zaadan can salmaan qaala qara'tu waxaan akriyey fi tawraat tawraat baan akriyey buu le salmaanulfarisi waa intuuna soo islaamin wey intuu qofka muslimka uu noqday inuu tawraad iyo kutubta bibleka u akriyo ma banaana inuu allahuma yahay qof caalima oo shubahaadka waxaaso dhan kala sooci karo oo liraddi shubahaad in shubahaadkooda ayaga ku radiyo ula jeeda mooyeen oo mataa hadday tahay masalatu eh, muqaararat aladyaan iyo arrimaha noocaas oo kale ah markaa dhib ma laha inaad soo qaadado waxyaalahooda sifri kada ay dhihi jireen qaala wuxuu yihi qara'tu fi tawraat tawraad baan akriyay ana barakata dacaamka barakadiisu alwuduu inay tahay wayse qaadasho bacdahu ama alwuduu farxalasho bacdahu markii cuntada la cuna la farxasho wuduuan waa tii luqawiye eh, inaan farxasho nadaafadii fadakartu dalika arrinkaasaan linabiyi nabigu u sheegay calayh salam oo tawraadda ku qoranta wa akhbartu waxaan u sheegay bima qara'tu fi tawraat wixii tawraad aan ka aqriyay hadda ka hor faqaala rasul la sal slam ba wuxuu yihi barakatu dacaami alwuduu in la faraxashaa baraka ah qablahu intaan weli cuntadaba la cunin walwuduu la faraxasho bacdahu markii la cunay labadaba marka wuxuu ku daray qablahu yay ku daray taasaa marka barakada ah marka horena farxalo oo gacmaha nadiifi markaa cuntada cunayso iska dhaq gadaasha dambena cuntadii waxaad ku cuntay iska dhaq sidaa weeyaan marka way bannaan tahay mararka qaar laakiin asalka waxaa weeyaan waxaan ujeedaa kutubta hore iyo waxyaalahaas hadda muxarafka ee la bedelay ee ay gaaladu ay sheegtaan ee diin u haystaan laakiin qofka inuu iska ilaaliyaa fiican waa kii cumar ku canaantay nabiga calayh salaam oo dhihi jiray arrintaasi ha u noqonin muuse hadduu maanta noolaan lahaa nabi muuse anuu iraaci lahaa buu yidhi nabiga sala allah alay slam baabu maa jaa fii qowli rasuuli illaahi qabla acaam hadallada nabigu ku hadli jira duca iyo xamdinaqa mahadnaqa qabla acaami cuntada horteed dikriga iyo wa maa yafruqu minhu markuu cuntada boga kadib ducada iyo dikriga uu imaan jiray qaala xadaanaa qutayba qaala xadaanaa ibnu lhayaca cabdullah ibnu lhayaca can yaziid ibn abi xabiib can raashid ibnu jandaalin alyaaficiy can xabiib bn awsin can abi ayub ansaari abu ayub alansaari radia allahu canhu ardaa wa huwa khaalid khaalid ibnu zayd radi allahu canhu alansaari qaala wuxuu yidhi kunaa cinda anabiy nabiga agtiisaan joognay yowman maalin faquriba ilayhi acaamun cuntaa nabiga loo soo dhaweeyey falamaa ma arkin acaaman cunto kaana acdamo ka weynaa barakatan baraka minhu acaamkaan cunaynay awala maa akalnaa marka horen cunaynay cuntadii haddaan bilownay horta hore bilow aan bilownay barakadeeda wax ka baraka badan maana arkin meesha aad cunaysay maba diinsayso meeshaad ka cunaysay maba ma godba ma noqonaysaba bilowga hore wey awala maa akalnaa cunto cunidii markaan bilownay barakadiisa wax lamida maanan arkin walaa aqala ka yar maanan arkin cuntadii haddana barakatan baraka fii aakhiri aakhirka dambe cuntadii marka hore andiiseenan socotay markii dambe meelay kudhibcda waa la waayey gadaash dambe maanan arkin acdamo wax ka weyn barakatan minhu cuntada goorma awala maa akalna marka hore cuntada cunaynay walaa aqala haddana maan arkin wax ka yar barakatan min barakatin fii aakhirihi intii dambana mudimbo waxaanana wuxuu gacmaha soo dhaafnay faqulnaa yaa rasuul allah kayfa haada see arrintan ku dhacday waa maxcuntadii hadda marka hore fiicneed gadaasha dambe waa uu malafmalafe eh. qaala wuxuu yidhi innaa dakarna waxaan xusnay markii hore ismallaahi magac ilaahi bismi llahi baan wada nihi xiina akalnaa markaan cunaynay uma qacada waxaa fadhiistay man nin baa nala soo fadhiistao soo galay akalaa cunay oo walam yusami aan magacaabin allaha bismi llaahi aan dhihin illahi tacaala aan ku hadlin fa akala macahu shaydaanu kii dambe ee bisinka ka tegay yuu shaydaanka lahla cunay oo soo raaxay daciif wey xadiidka shawaahidna waa leeyahay shawaahiddaasuu ku xoogoogayaa qala xadaanaa yaxya bnu muusa qala xadaana abu dawuudi qala xadaana hishaam distiwa ibnu yusuf an budayl cuqayli an cabdilahi bni cubayd bni cumayr an umi kalfuum an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii qaala rasul la sal slam nabig wuxuu ahaa ida akala aad qaala wuxuu yihi rasul lah sal slam ida akala axadukum axadkiin markuu cunaayo fanasiya u halmaamo an yadkura allaha tacala inuu ilahay xusa alaa dacaami cuntadiisa uu bismi illaahi ku bilaabo hadduu halmaamo falyaqul ha dhaho bismi illaahi awalahu waakhirahu ha dhaho ka dabageeyo bismi illahi awalahu waaaakhirahu sanadka xadiidka gabadhaasi umu kalfuum oo alayfiya ree banu laytha oo majhuulaha ku jirto lakin xadidka shawaahid buu leyahy xadis saxiix weeyaan qala xadana cabdullahi bn صbax alhashimiy اlbasri qala xadana cabdullah cala can macmar can hisham bn curwata can abi can cumar bn abi salama anahu dakala rasuula اllahi buu usoo galay wa cindahu dacaam nabigoo cunto haysta oo agtiisa taallo faqaala nabigaa ku yidhi udnu yaa bunay iisoo dhawo wiilkaygiiyow rabiib wey waa rabiibkii nabiga alayh salaatu wasalaam gabadhii nabiga uu qabay umusalama ahayd yaa wiilka dhashay marka ilmaha islaantaada ay dhashay caruurtaada ku darso oo caruurtaada oo kale siday yihiin baa ogu naxi oo u jeclaan oo usoo dhawayso weliba wiilkeedii oo gabadhaydii baadihi way banaan tahay nabiga raxmadiisii bay kamid tahay udnu yaa bunay fasami llaha tacaala bismi llahi bil horta dheh cuntada ila cunoo bismi dheh wakul biyamiinika midigtaadana ku cun wakul cun mimaa yaliika xaggaadana ka cun buu nabiga alay salaam saddex aadaab weeyan cuntada loo isticmaalo bismi illaahi dheh midigtaada ka cun dhankaadana ka cun marka xoogow wuxuu ku ark wuxuu samayn jiray ilmo yar buu ahaayo xeeraduu gacanta ku wareejin jiray hadda meel buu ka laaci jiray markii dambe waa hagaagay xadaana maxmud bnu qaylan qala xadaana abu axmed الzubayr qala xadaana sufyaan الthawri can abi hishaam can ismaaciil bn rabaxi can abihi ribaax bn cabida can abi saciidin اlqudriyi qaala kana rasuulu lahi sal slam wuxuu ahaa ida faraqa min طacaamihi qaal alxamdu lilahi aladii acamana buu dhihi jir marka cuntada uu bogo alxamdu lilah waa nicma nicmaduna xamdi bay u baahan tahay ilah loo mahad celiyo ilaahay baa mahad iskale adcamanaa na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wajacalanaa naga dhiga muslimiina muslimiin naga dhigay saddex nicmo waaweyn wey inuu ilahay muslim kaa dhigo cunto iyo cabidna ku siiyey alxamdulilaahi waa inaad badino marka inaad badino marka waa mid kamid ah adciyada soo aroortay ee cuntada markii la bogo lala imaado mid kamida wey kuwo kale lagula jiraan alxamdu lilahi aladii adcamanii hada warazaqaniihi min qofka sidaa ku ducaysa qala xadaana mxamed bn bashaar bin dar qala xadaana yaxya bn saciidin qala xadaana wr thawr ibnu yaziidi can khalid bn mdani macdanin can abi umaamata albahiliyi suday qaala kana rasul sal slam waa ida ruficat ilmaa'ida markii xeerigii cuntada lagu cunayo la kor yeelo cuntada la cunayo saxankii meesha inuu yaalla lama rabo waa in la qaado oo haddii hamba ku jirta dadki loo geeyo haddii kalena meesha laga qaado min bayni yaday hortiisa markii laga kor yeelo yaquulu wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi ilaahay waa mahadle xamdan maha kaiiran fara badan ayiban oo ayibahoo wanaagsan mubaarakan barakaysan fiihi la barakeeyey ayra muudacin kaas xamdigaasoon muudacin laga tegaynin weligii waan wadaynaa ayra muudacin aan laga tegaynin walaa mustaqnin canhu aan laga deeqtoomin rabbanaa rabbigaano ama rabbana yaa rabbanaa ama acni rabbanaa aan laga deeqtoomin qaala xadaana abubakr muxamed ibn aabaan qaala xadaana wakiic bnu jarax can hishaam distiwa can budayl ibni maysarata alcuqayl can cabdillahi bni cubayd bni cumayrin can ummi kultuum can caaisha radi allahu canha qaalat kana nabi sal slam yakulu dacaama wuu cuni jiray fii sittatin cuntuu cunaayay nabigu yakulu dacaama fii sittatin min asxaabihi lix saxaabadiisa kamiduu la cunaayey fa jaaa carabiyun mid reer baadiyaa yimid oo toddoba ku noqday faakalahu wuu cuna cuntadii biluqmatayni laba afgelis ayuu cunay oo uuna bismi illaahi raacinin faqaala rasuululahi ba wuxuu yih sal slam low sama hadduu ilaahay magacaabi lahaa bismi illahi dhihi lahaa lakafaakum waa inagu fillaan lahayd umu kalum ba ku jirto majhuulada xadiku ah, shaahidna waa leeyahay qala xadaanaa hanaad bnu sariy wmaxmud bnu kaylaan qaala xadaana abu samata an zakariya bn abi zaaid an saciid bn abi burda an anas bn maliki qaala qaala rasul sl slam in allaha la yardaa can alcabdi addoonka ilaahay raalli buu ka noqon an yakula inuu cuno alaklata cunid hal cunid ah qado quree casho yaa aklada loola jeedaa akla akla yani hal mar inuu cuno ama qadeeyo ama qureedo ama casheeyo aw yashrab u cabo asharba cabitaan oo fayaxmadahu ilaahay uu ku mahadiyo calayha akladii iyo sharbadii sharbadii cuntadaa uu cunay alxamdulilah uu yidhi rabbi baa oga raadli noqon waa ilahay intuu nicmo ku siiyey oo cunto iyo cabid ku siiyey oo haddana raalli kaaga noqonaya haddaad alxamdulilah tiraahdo ood nicmada aad u celiso muncinkii iska lahaa aad u celiso allihii iska lahaa baabu maa jaa fii qadaxi rasuulilah rasuulka calayhi salaam xeedhadiisii ama muxua qadaxa dhiilka dhiilkaa la yihahdaa geedi wax laga sameeyo oo caanaha lagu cabo biyaha lagu cabo qadaxdaa la yidhaahdaa ayib qala xadana xuseyn bn aswad اbaqdadi qala xadana cmr bn mxamedi xadana ciisa bn dahman can haabiti qaala akhraja ilayna anas bn maalik ba wuxuu noo soo saaray qadaxa khashabin dhiil laga sameeyey geed laga qoray haliidan adag oo qallafsan mudababan la qodbay bixadiidin bir lagu qodbay saas u dildilaacay oo markaas bira ku qodbeen bixadiidin faqaala wuxuu yidhi anas markuu soo saaray yaa haabit haabid waa ardaygiisii ibnu asad albunaani haadaa kan qadaxu rasuulillaah waa rasuulkii ilaahi sala allahu alay wasalam dhiilkiisii waa kan uu sharaabka ku cabi jiray sala allahu alay ali wasalam anas baa haysta oo meel u yaalay oo kayd kaydsanaya oo hadba soo saari jiray oo sharaabka iyo wax ku darsan jiray oo ku cabi jiray oo barakaysan jiray meeshii nabiga maalin afka uu saaraa saxaabadu cinaaya khaasa ayay siin jireen waatii gabadh saxaabiyada sibraar sibraar uu nabiga ka cabay maqaar ragasadu ka cabay ba soo goysayba intii uu nabiga afka saaray bay soo goosatay meel bay dhigatay xadaana cabdالlahi bn cabdالرaحman qaala ambana cmr bn caasim qaala ambana xamaad bn slma qaala ambana xumayd وhaabit can anas qaal laqad saqaytu waxaan waraabiyey rasuula الlahi sal اه alay slam bihada اlqadax dhiilkan asharaaba kula noocyaha sharaabka oo idilban waan ku waraabiyey almaa biyo iska cad wالnabiid nabiid juusi sharaaba la qoyo timir lagu qoy wاlcasla malab wlabana caano intaba waan u shubay nabiga sal الlah alيه ali wasalam baabu maa jaa fii faakihati rasuuli illah faakihadii nabiga calayhi salaam qudaartii iyo faakihadii uu imow marka oo hadday qaran noqoto iyo hadduu noqdo alaabtan kale faakihada xadaana ismaaciil bnu musa alfazari qaala xadaana ibrahim bnu sacdi can abihi can cabdillahi qaal kaana nabiy sal slam yaakulu lkia qia u cuni jiray qiaha waa baalka qajaarka la yihah wey qajaar baa la dhahaa waa baalka suusuumyada ahe la cuno yaakulu qia qajaar buu cuni jiray biruda biruda buu ku cuni jiray rudabka iyo oo timirta nooceeda kamid ah iyo baalkaas isku cuni jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam qala xadaana cabdaة bn cabdالlahi khuzaaci albasriy qala xadaana mucaawiyaة bn hishaam can sufyaan can hishaam bn curwata can abih can caaisha ana nabiya sal slam kaana yakulu baiika qaraha iyo birudabi rudab ku cuni jiray badiikuna waa qare qifuhuna qajaar wey qaala xadaana ibrahim marka midna waa maado kulul timirtu waa kuleel iyo lahan iyo waxay leedahay xoogo wax ee ololay leedahay baalkan asaga kifaha iyo qaruuna qabow bay leeyihiin marka wuxuu dhihi jiray naksiru bibardi haada naksiru xara haada bibardi haada kan kuleelkiisa ka qaboweysa ku jabinaynaa buu jir qaala xaddaana ibrahim bn yacquub xaddaana wahb bnu jariirin qala xaddaana abi qaala samictu xumaydan aw qaala xaddaanii xumayd qaala wahb wuxuu wa sadiiqan lahu saaxiib bay ahaayeen can anas bni qaala ra'aytu rasuula allah nabigaan arkay calayhi salaam yajmacu kulminaya bayna alkhirbizi khirbis iyo warudabi buu isku cunay nabig alay salaam irbis uu isku keenay irbis waa nooc oo u eg qaraha qaraha noocyihiisa kala duwan noocan macaan muxuu ahaa ama noocan gaarkaa ah? halkan qaraha u yar eh. oo kala weeye marka qaraha oo eg ayaa kirbis la dhahaa iyo war rudabi rudab kaasuu nabiga isku cunay alay isku darsaday isku darsaday mm. magaa magaca muxuu ahaa isku ya ya isku melo ya smut swit wa ka ingiriis buu dabageliye ingiriis wey waa ingiriis sooma ayib boqol waa joognaa lakin baabkaan dhameyno laba boqol waa joognaay xadaana maxamed bnu yaxya qala xadaana maxamed bn cabdilcaziiz الramli qala xadaana cabdullahi bn yaziid bn salt can moxamed bn isxaaq can yaziid bn ruman can curwa can caaisha an nabi sal slam akala badiika badiiq waa qare iyo birodabi rodab ku cunay xadiidku daciif wey lakin taqawad ma taqadam waxaa ka hor xadiidka ka horaysa ku xoogaysan qala xadaثna qutayba bnu saciid an malik bn anas xaa waxadana isxaaq bn muusa qaal xadana macn bn ciisa qaal xadana malik bn anas an suhayl bn abi salix samaan an abi abi salix samaan dakwaan an abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana naas dadku waxay ahaayeen idaa ra'ow markay arkaan saxaabadu awala thamari midhaha u horeeya ee beertu ay bixiso timirta midhaha u horeysa ee soo baxay markay arkaan jaa-u bihi intay soo gooyaan yo ilaahi rasuulillahi u keeni jiray calayh salaam beertii midha bixintii bay bilowday nabi allow noo barake nabigay u keeni jireen faida akhadahu rasuulullah markuu nabigu qaado waa ducayn jiray qaala allahuma baarik lana ilaahu noo barakee fii himaarina midhaha naga beeraha wabaarik lanaa noo barakee fii madiinatina magaalada naga madiina wabaarik lanaa noo barakee fii saacinaa suuskaanaga wa fii mudinaa koobadaanaga allahuma ina ibraahiima nabi ibraahim calayhi salaam cabduka addoonkaadii weeye wa khaliiluka kaa jecleed wey wanabiyu ka nabigaadii wey wainii aniguna cabduka addoonkaadi baan ahay wanabiyuka nabigaadina waanahay wainahu ibraahim calayhi salaam dacaaka waa ku barye limakata makuu kuu baryay inaad barakayso ood midhaha iyo barwaaqabadan aad geliso wainii adcuuka waan ku baryaya lilmadiina madiina ana ilaahayow kuu baryaya inaad barakayso bimili maa dacaaka intuu baryey oo ku baryey bihi maagaba ibraahim limakata maka kuu baryey oo kale wa mili asagoo kale macaway kusii jirto loo laaba ayaan ilahu madiina kuu baryayaa inaad barakayso oo ku dhacday madiinatu waa mubaarak cuntadeeda iyo caafimaadkeeda iyo nolosheeda iyo dadkeeda intaba waa barakaysanta waxaa ku yaala tog la yidhaahdo alwaadi lmubaarak mubaarak waadulcaqiiq baa la dhihi jiray waagi hore haddana waadi lmubaarak baa la dhahaa waxay leeyihiin reer madiina oo taariikhda ku hayaanay dhahaan markuu togaas soo rogo roob meel fog ku daay roob meel fog ku daayo uu togiy biyo qulqulayo uu soo maro ceelasha reer madiine ee ka fog toga xataa waa buuxsami jirin barakadii toga asaga uma kadib qaala wuxuu yidhi saxaabigu uma yadcuu wuxuu u yeeri jiray markuu duceeye kadib asqara waliid ilmaha ugu yar oo yaraahu u arkay meeshaa fadhiya ayuu u yeeri jiray fa yuiihi midhihiibuu siin jiray yudiihi ilmahaasuu siin jiray dalika amar midhahaas midhihii markaa markii la duceeye kadib ayuu ilmihii yaraa siin jiray ilmaha u yar carruurta meesha fadhiya yuu siin jiray waa ku farxaya leena isagaasaa wax moodi oo ku farxi oo isaga laftarkiisu faraxa iyo ducadaasi qaybtiisa ayuu ku leeyahay xadaana mxamed bn xumayd arazi qaal xadaana ibrahim mukhtaar an muxamed bn isxaaqin an abi cubayda ibn muxamed bn camaar bn yaasir weeye an arubayc binti mucawid bn cafra radi allahu canha qaalat waxay tihi bacanii mucaad bn cafra baa i diray biqinaacin min rudab masaf iyo dabaq ayuu ila diray min rudabin radab ku jiro wa calayhi waxaa korkiisa ahaaday radabkaa la socda ajrin min kitaa ajrin ay qaliilin saqiirin saqiir mid yar eyga yar maxaa la jarwi jarwi wax yar oo dhanba jarwi baa la dhahaa marka hadda ajriga xaggaas ka socotaayo ajrin wax yar oo min khithaain kitha ah baalkaa khithaahee soo sheegnay zukhtin oo yar oo aad u yarood moodoba baarin moodo ama dheeli aad moodo yani qira baalkaas khithaaho markaa soo baxayo dheeli aad moodo zuktigu waxaa la riishka iyo baarinta yaa zukti la yidhahdaa marka ajrintaas oo yari tusaysa yay zuktigan sii tilmaamaysaa marka qarahaas oo yar oo moodabaarin oo markaa un soo baxay oo iska carduna ayaa la socda rodobka wa kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yuxibu wuxuu jeclaa alqithaa qithuu jeclaan jiray faataytu bihi waan ataytu bihi waan u keenay wa indu cindahu waxaa nabiga agtiisa taalay xilyatun waxyaalaha haweenka isku qurxiyaan oo dahabka ah ama dhagaha ama luqunta a gashanaa dahabka ayaa nabiga agtiisa yaalay oo loo keenay qad qadimad calayhi ooga timid min albaxrayn baxrayn dhulkii la dhihi jiray axsaa la yihahdo madiina sacuudi hadda ka mida axsa ah, la yihahdo halkaasaa looga keenay marka alcalaa ibnu xadrami saxaabigaasaa madax kaalan jiray famala'a wuxuu ii buuxiyey yaddahu gacantiisa minhaa xullidii fa acdaanihi waa i siiyey daciif wey xadiidku marka hadiyadii baa looga abaalmarinaya qala xadana ali bn xajar qala xadana shariik bn cabdilah an cabdilah bn moxamed bn caqiil an rubayc binti mucawid bn cafra qaalat waxay tiri ataytu nabiya nabigaan u keenay alayh salaam biqinaacin dabaq iyo masaf min radabin radab ku jiro waajlin wax yaroo zuktin waliba baarin aad moodo aad u yaroo kiha ah faacdaanii wuxuu iisiiyey mila kafii sacabkiisa mugi oo xulliyan xulli ah oo waxyaalaha isku qurxiyo dahabka ah. aw qaalat waxay tiri dahaban dahab ah wallah aclam bilahi towfiq sal allah waslam ala